بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله وحدثني سويد بن سعيد fii baabi imi maanici zakaat dadka zakada diida ee manciya ee xoolaha ilaahay uu siiyey xuquuqdii lagu lahaa aan ka bixin inay manciyo diida imiga iyo dembiga ay leeyihiin ayaa halkan laga gelayaa waxaa la socotaa cuquubada ka ratibantay ee ka dhalatay iyo cadaabka ay mudanayaan haddayna toobadkeenin oo xuquuqdii iska bixinin qofka maanicu zakaadka ah mancigaas uu manciyee diiday hadduu inkaar iyo iguma waajibinba ay ka tahay oo uu inkiro waa kaafir waa ku gaaloobayaa ijmaacan liannahu qaacidadu waxay tahay haddii la diido oo la inkiro shay macluum min addiini bidaruura iyadoo kale aan maaragtay jahli iyo aqoon la-aan midna aynay qofka ku xumbaaraynin inuuba yahay qariib ulcahdi fi lislaam qof islaamnimada ku cusub uu yahay mooyeene qofkii waxaa saas oo kalea jiidaa waajibka ah waa ku gaaloobayaa laakiin haddii mancigaas uu yahay bukhlan wa tahaawunan wa tasaahulan bakhaylnimo iyo fududaysi iyo tasaahul hadday ka tahay yay culammada isku hayaan waa ku gaaloobayaa qaar culammada ka mido waxay leeyihiin waa gaaloobi waxaa ka mid a ah alimaam axmed bin xambal raximah ullah nusuusta iyo adilada ka hadlaysa zakada iyo ahamiyada ay leedahay ee weliba qaarkeed la xiriirinaysa mushriknimada iyo gaalnimada fa faweylu lilmushrikiina aladiina laa yatuuna azakaat waxaa la yidhi kuwaan sakada bixinaynin mushrikiintii weyl baa u sugnaaday intii la yidhi baa waxaa lagu bayaamiyey oo lagu caddeeyey oo lagu sifeeyey waa kuwa sakada aan bixinayn iyo adilo kale oo fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatowu zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin hadday toobad keenaan ooy salaada tukadaan oo sakada ay bixiyaan waa ikhwaanukum fi ddiin baa walaalihii weeye hadday zakada bixin waayeen ukhuwadii iyo walaalnimadii meesha way ka baxday waxa ukhuwada iyo walaalnimada islaamka anfiyana waa kufri iyo gaalnimo waxa uu anfiya ee walaalnimadii bixiya meesha ka saaraa waa un gaalnimo qofka uu gaal yahay kana muslim yahay faftaraqa fi diin waa kala tageen wa ana azakaata qariinatu salaad bay dheheen fii kitaab illaah zakaduna waa salaada midii lala xiriiriyey meelo badanoo qur-aanka ah wa aqiimu salaata waatu zakaat baa laisku daraya oo laisraacinayaa ma kala hadhaan jamhuurtu waxay qabaan ayagu hadduu qofka uu ictiqaadsan yahay iimaan ahaan oo arkaanu islaam iyo arkaanu liimaan intaba waa qiraya laakiin bakhaylnimi iyo cagajiid iyo in sha allahu ilaahay isood isoo bari iyo wambixin doonaan buu ku hayaa qofka asaga waa murtakibu lkabiira dembi weyn buu ku dhacay wuxuuna mudan yahay in loo ciqaabo aakhiro oo waan arki doonaa axaadiista ka hadlaysa in loo naari karo oo naar uu mudanayo adiladaasna waxay tusayaan sida murtakibu lkabiira kuwa dunuubta waaweyn ku dhaco kale ayuu la mid yahay bay leeyihiin ahlu waxay qabaan qofka hadduu dembi weyn oo kabiiro oon kufri iyo gaalnimo aan ahayn uu ku dhaco inuuna ku gaaloobaynin khilaafan lilkhawaariji walmuctazila iyagoo khawaariji iyo muctasilo khilaafsan laakiin wuxuu mudanayaa taxta mashii'ati illahi horta ku jiraa allah hadduu doono waa iska cafinaya hadduu doonana waa u ciqaabi haddii loo ciqaabana ciqaabtiisaasi naarta kuma waaraayo kol hadduu muwaxid yahay axaadiista iyo nusuustaale bay raaceen oo qaateen xadiis noo imaan doono oo ku saabsan qofka sakada aan bixinin intii loo cadaabo qiyaamaha inta la taagan yahay oo cadaab daran la mariyo oo aan mari doonno safaaixdan iyo maska iyo arrimaha naarta ku saabsan maanicu zakaadka lagu naaro kadib waxaa la yidhi fa yaraa sabiilah ima ila aljanna wa ima ila annaar waddadiisii markaa kadib uu arki inuu janno geli iyo inuu naar geli hadduu gaal yahay oo gaaloobaayana laysa lahu ru'ya walaysa lahu rajaa aragti iyo inuu fiiriyo bal janno inaad geliyo in kale ooma sugnaano rajala'aan weeyaana waa quustay marka qofka janno iyo naar midkuu gelaya loo fiirini haddana markii lagu ciqaabo qiyaamaha iyo mowqifka kadib mar jannuu geli mise naar buu geli qofka loo fiirinaayo waa qof aan gaal ahayn taasay tusaysaa inuunan ku gaaloobin hadduunan inkirin waayo laakiin inuu dembi weyn yahay cuqubo weyna uu mudanayo adiladeedii iyo nusuusteedii iyo baa tana qaala raximahu اllahu tacaala waxadaanii suweyd bnu saciid qaala xadaanaa xafsun yacni ibnu maysara asancaani can zayd bni aslam ana abaa saalixin dakwaan ahbarahu anahu samica abaa hurayrata buu maqlay cabdiraxmaan binu sakhr adawsi akharu saxaabati xadiian cala aliطlaaq radia allahu canhu wa ardaah yaquulu abu hurayra oo leh qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu yidhi maa min saaxibi dahabin walaa fida maa min saaxibi dahab qof dahab leh ma jiro walaa fidatin fida leh labadii lacagood ee la isticmaali jiray xilligii nabiga calayh salaam dahab iyo filbay aheedoo labadii dowladooda xilligaa jiray faris iyo ruum ayaa lacagaha isticmaali jiray dadka kalena ayagaa unbay raacsanaayeenoo wixii cumlaadkii iyo lacagaha ku saabsan labadaa oonbaa lala tacaamuli jiray lacagahooda kadib bay dowalkii islaamiga ahaa ee gadaal dambe ayay waxay sameeyeen lacag u gaar ah oo ayaga ay leeyihiin laakiin marka hore dahabka iyo fidadaasi faris iyo ruum unbaa la isticmaali jiray mise ayagaasaana wax walba lagu qiimeeyaa oo wax lagu kala gadan jiray oo hadday qiimada noqoto wixii ku saabsan xuquuqda maaliga ah ee lacagta ah ama qiimaynta lacagta ah hadday noqoto magtii iyo uruushtii waxyaalihii ka sokeeyey dhimashada iyo hadday noqoto muhuurtii iyo duyuuntii iyo xuquuqihii ku saabsanaa iyo arrimahaasoo dhan ba waxaa la raaci jiray dahab iyo fidlada lagu qiimeyn jiray ilaahay haddana sidaa weeyaano markay lacagaha kala imaadeen asal waxaa u ah dahab iyo fidla oo ay taabic u yihiin waa waakaan xalay soo maray nisaabu dahabi walfidla markii laga hadlaayey in cishruuna midqaalan iyo miatay dirham markii la yidhaahdo qiimihii dahabku waa siddeetan iyo shan garaam ilaahay haddaba waa la daba socda oo dahabkaasa wax lagu qiyaasaya oo lagu qiiminaya marka qof dahab leh iyo qof fidla leh ama lacagihii cumalaadka ay ka farcamay ee kadib la samaystay qofkii iska leh oo xoolihiisu ay lacag tahay laa yu'addii aan bixinayninna minhaa dahabkii iyo fidadii iyo lacagtii xaqaha xaqii lagu lahaa aan bixinaynin xaqii waajibka ahaa ee lagu lahaa ma bixinayo hadday noqoto zakadii iyo hadday noqoto nafaqaadkii ehelkii iyo wixii xuquuqdooda ay saarreydeen nafaqa ahaa ee lagu lahaa hadday noqoto diyaafadii iyo martigelyadii iyo hadday noqoto qof mudar ah oo dhibanaaya in la badbaadiyana ay waajib tahay wax kasiintii xaqii bay soo wada gelaysaa kama bixinaayo xuquuqdii lagu lahaa waana leeyahay ilaa ida kaana yowmu alqiyaama maalinta qiyaama markii imaato sufixad lahu waxaa loo ballaarinayaa lacagtii safaa'ixu saxamo min naari naar ah lacagtii baa waxaa laga dhigayaa bir kadibna waa la dhalaalin markaas iyadoo balbaldhafan oo baballaaran yaa fa uxmiya waxaa lagu soo kululayni calayha safaa'ixdii fii naari jahannama jahannama naarteeda lagu soo kululaynayaa ayadoo marka naar ololaysa oo dab ah yaa fa yukwaa waxaa lagu feeraynay oo lagu dhajin bihaa safaaixdii naartahaa janbuhu dhabankiisa iyo wa jabiinuhu wejigiisa iyo wa dahruhu dhabarkiisa intaasaa lagaga gubayaa yaani badankiisaoo idil baa lagu naari oo lagu gubi baa loo jeedaa badankiisaoo dhan ayaa lagu naari culammada qaar baa waxay yidhaahdeen dhinaca yaa laga gubi waa qofka yacridu eh, wajhahu yani wejigiisa qofka jeedin jiray markuu qofka mudnaa ee xuquuqdan ku lahaa ee kulahaa uu u imaado ama uu mutaysto yuu dhabanka u dadbi jiray waa laga gubaaya wejigii uu cabuuska ka dhigi jiray oo uu tutubi jirayna isagana waa laga gubaaya dhabarkii uu dubi jirayna waa laga gubay qoraa saas ku qaadatay oo ku fasirtay laakiin waxaa dhici karta saddexdaba midna inayna dhicin haddana maarata qofkii zakadii uu diido wejiga kuma laabaayo wejigiisa caro kama muuqato iyo wax kahosho ah bal ee waxaa laga yaabaa inuu kuu qoslo ku soo dhoweeyo marxaban ku dhaho wejiga kuu furo kuu dhoola la caddeeyo shilinna ka helin ayaa dhici karta marka ujeeddadu waxaa weeyaan qofkii sakada inuu diido unbaa laga hadlayaa hadduu si fiican iyo qurux iyo weji fiican muujiyey hadduuna muujininba sakadii mabuu bixiyey waa maya ciqaabtan uu leeyahay kullamaa baradat mar allaala markay qabowdo safaa'ixdii naartaheed uciidad waxaa lagu celinaya lahu asaga sidii baa loogu soo kululaynayaa waa loo soo dabayn fii yowmi maalin buu saa ku soconayaa cadaabkiisu kaana miqdaaruhu qadarkiisa uu yahay hamsiina alfa sana konton kun oo sano maalin qadarkeeda ay dhan tahay oo yowmaalqiyaamo la yidhaahdo yowmulxashri la yidhaahdo ilaahay la hortaagan yahay subxaana qof walba iyo camalkiisa ay tahay dadkuna ay yihiin sukaara wamahmi sukaara uu ku tilmaamay maalinta ayadae ummaddu saas ku dhexyaacayso konton kun oo sano ayaa halkaa la tagnaanaya cadaabka iyo dhibaatada uu leeyahay halkaasaa lagu qiyaas cadaabkaasaa ku soconaya isaguna xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa addoommihii laga kala xukumo marka dambe oo qof walba iyo miisaankii iyo camalkiisii loo kala miisaamo dadaan miisaan lahayn baa jira oo naarta xisaab la'aan gelaya naarta xisaab la'aan geli iyo kuwa jannada gelaya xisaab la'aan iyo kuwa la fiirinaya kafadooda bal wixii rajaxma inay xasanaadkooda uu rajaxma iyo inuu sayi'aadkooda rajaxma iyo kuwa ay sinaanaysa labadiiba oo kala camalan saalixan wa aakhara sayi'an casa allahu an yatuuba calayhim dadku saasay iskugu dhex jirjiraan markaa markaa la kala xukumo dadku fa yaraa wuxuu arkayaa <clears throat> qofkii asaga ahay sakada darteed loo cadaabaya konton kun oo sano sabiilow waddadiisa meeshaay ku dhammaanayso imaa ila aljanna inuu janno geli oo intaa ay kaga filaatay oo intaa cadaabkii lagaga kaafiyey wa imaa ila naari inuu naar usii dhaadhacayo oo weli ciqaab usii dhiman tahay hadduu muwaxid yahay ugu dambaynna naarta waa laga soo bixin hadduu maanacu zakaadkaas uu inkaar iyo diiditaan iyo waxaan waa waxba kaba jiraan ay u raacsaneed iyo afxumanaha mustahzi fii diinillahi uu ahaa oo inkirsanaa oo diidanaana gaal buu ahaa een ku waaraya walciyaadu billaah qiila waxaa le yaa rasuul allah nabigu lacagtii buu ka hadlay reer magaalkii buu la hadlay iyo dadkii xoolaha iyo magaalada lacagaha isticmaali jiray geelley baa su-aashooda weydiisatay qiila waxaa le yaa rasuula rasuul allahu falibilu geel ka warran qofka geelleyda ee geeliisa sakadan ka bixinaynin bal asagaana maxaa la yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi walaa saaxibu ibil geellay ma jiro laa yu'addii aan bixinayna minhaa geeli xaqaha xaqii lagu lahaa xaqii sakadahaa iyo xuquuqdan kale ee qaar kaleed uu nabiga ka sheegay calayh salaam xadiidkan wa min xaqihaa geela xaqa lagu leeyahay waxaa ka mid a ah xalbuhaa lisideeda oo la liso la maalo masaakiinta iyo dadka imaaday meeshaasi loo liso yowma wirdaha yowma wirdiha yowma wirdiha maalinta aroorka maalinta ay taagan tahay doowa ay taagan tahay warta ama ay taagan tahay sabada ceelka ama ay taagan tahay hirada webiga meeshaasi laga waraabinaya geela dadkii baa imaanaya oo iskugu imaani masaakiintii baa indhaha soo taagi geelun hadduu cabbo oo biyihii u helo nirgihii <clears throat> iyo geeli waa iska adayaan geeli marka waxaa dhacaysa inuu mogabo inuu dararo inuu caano yeesho inuu xiskin wax soo baxaan marka waxay u baahan tahay xilligaa dadkaas fiirinaya ama imaaday in laga jeediyo oo caano loo liso xilligaa saasaa fiican xuquuqda lagu leeyahay bay ka mid tahay inuun energihii isdhaaryaan oon labalisinba ama meehee laga maro oo mar lagaga xidho ama la dhaho un iib waxaan ahayn meeshan ma yaallo wixii baahi ay taallo masaakiini dad u baahanoo xaq ku leh waxaasoo dhan waxaa weeyaan wax bannaan ma aha ilaa idaa kaana yowmu alqiyaama maalinta qiyaama markii la gaadho qofka saa yeela yudbaxu waxaa waxaa afcaf loo seexinayaa lahaa geeli biqaacin meel bannaanahoo qarqarin sibsiba ow fara maa kaanad markay ugu badnayd bayna soo xadiraysaa wixii geelaa abaar u dhintay iyo wuxuu ruwaa dilay iyo wuxuu libaax dilay iyo wixii aad gaddaye gacantaada intu soo galay aad dib iskaga celisayeed adoon sakadii bixinin gacantaada ka baxay wixii oo dhanba qiyaamihii baa lasoo tuuri waa la keenaya ow fara maa kaanad markay ugu badneed xagga simanka iyo cayiloorida iyo shiriskana xilliga ugu maarata hilibadneed buu imaanaya geeli oo xoog la hobuuran laa yafqidu ma weynaayo oo ka maqnaan mahayo minhaa geeli fasiiran qurbac waaxidan keliya xataa qurbac yar iyo mirig yar kama maqna tada'u markaas waxay ku istaajinaysaa biakhfaafihaa lugaheedii balballaadhnaayo khufkaha wa tacudu waxay ku qaniinaysaa biaafwaayihaa afkeediiyo ilkihiina way daraysaa oo wax loogu talagalay ciqaab maaha lugahan jilicsane cadaab waxa loogu talagalay ciqaab weeyaanoo qofka markuu lagu istaajiyo cadaab uu dareemaayo afkii iyo micyihiina waa ka dusinaysaa waa rugaysaa kulamaa mara calay geeliisi baa lagu sallidi marka waa laba cadaab cadaab nafsi ah iyo cadaab xisi ah wey waxaan qofka hala cadaabo cadaab iyo xanuun buu dareemaya jirhkiisa laakiin kaaga daranta haddana waa hashi hebleeheed iyo qaalinta hebleeheed iyo ritigii iyo qurbicii hebelaha ee qofku uu jeclaayo u salaaxi jiray kuruska ee luqunta u salaaxi jiray ee uu lahaa looma dhowaan karo intii ay ka xaarin lahayd intuu xari ka xaarin lahaana ani naar ayga xaariso ayaa laga sheegay oo mahmaa wey maamaadaa ama lisaanul xaal ahaada ama lisaanulmaqaal dadku sidaasay ka wada dhigan tahay xataa qofka dhafka soo marinin neefkaas uu xidhay ee zaka u xidhay waa ku adag tahay sii daayuu leeyahay inuu bixiyo sakadii buu diidi macnihiisi marka waxay tahay aniga naaraha aan galo ka dhigan tahay ani naaraan galo qofka sakada diida saasay ka dhigan tahay isagoo leh ma aha neefkayga intaan hebel siin lahaa ama miskiin siin lahaa amaan xidi lahaa ani naaraa galay ka dhigantah qofka diida sidaasaa marka geeli noocaas ahaba haddana lagu cadaabaya geel kaleba laguu doori mahayo meel kaleba lagaaga imaan mahayo oo qofka looga imaan mahayoe xoolihiisii wey isagaa marka waxaa la rabaa cilbuquuq iyo silac iyo saxariir kale inuu usii xanuunsado kulamaa mara calayhi mar allaala markuu mara geeli uulaaha kuwa u horreeyey rudda calayhi waxaa lagu soo celinaya ukhraha kuwii dambe yacni kuwii hore markay baxaan oo kuwii dambe ay joogaanba kuwii dambana dib baa loo soo celin marka hore kuwii u uhoreeyeybaa horta horan jiray haddana qaybta u dambaysay haddii la soo celiyo ayagaba haddana awal noqonoo bilaaban saas weeyaan kulamaa mara calayhi ulaaha qaybtii hore markay saa u fushoo tagtaba rudda calayhi waxaa haddana safka hore qabsani ukhraha kuwii u dambeeyey fii yowmin maalin bay saa ku socon kaana miqdaaru u ahaaday qadarkiisu hamsiina alfa sana konton kun oo sano maalin qadarkeeda u yahay umugeela saa ugu tumanaya qofka xataa yuqdaa bayna alcibaad naftan kama baxayso oo xanuun iyo silac mugasha ku jiraya addoommaha ilaa laga kala xukumo fa yaraa wuxuu arkayaa markaa sabiila ama fa yuraa waxaa loo arkiyo loo fiirini sabiilahu waddada uu leeyahay manaar buu geli mise waa bes imaa ila aljanna inuu janno gelaayo intaa laga kaafiyey wa imaa ila annaar inuu naar gelaayo qiila yaa rasuula allah rasuul allow baa la yidhi faalbaqaru waalghanamu walloodii arigii ka warran qof walbaba xoolihiisii waxa uu ku mudanayo hadduu waddadii saxdaa mariyo iyo hadduu marin waayo caqaabta uu mudanayo waa inuu yaqaanoo garanayo faalbaqaru waalqanamu ka warran loodii iyo adrhigii qaala nabigu wuxuu yihi walaa saaxibu baqarin looleey walaa qanamin arileey ma jiro laa yu'addii minha xaqaha aan xaqa ka bixinaynin ilaa ida kaana yowmu alqiyaama maalinta qiyaama markay noqoto yudbaxu waxaa la gembinayaa af af lahaa geelii alloodii adrhigii yaa bannaanka loo seexinaya asagii biqaacin bannaan qarqarin sibsiba ma carari karo laa yufqidu minha shay an xoolii waxba kama maqna laysa fiihaa caqsaa adhigii iyo loodii kuma jiro caqsaa neef geesa laalaaban kuma jiro oo waad artay looda iyo adhigi riyaha iyo qaar baa geesoodu laalaaban yahay neef geesa laalaaban kuma jiro walaa jalxaa mid jalxa ahna kuma jirtooo aan seenyo oon geesaba loo abuurinba walaa cadbaa mid gurmo ahoo geesa weylhaan jirta ee laga jajabiyeyna kuma jiro saddexdaa midna ma jirto giddi geesaha fiifiiqama maanta loo sameeyo ayaa loogu talagalay ninkan inay hardiyaan oo madaxa la dhacaan laysa fiiha caqsaa mid geesa laalaaba ma jirto oo qalqalloocan walaa jalxaa mid oo seenye ah oo geesaba aan lahaynna kuma jiro walaa cadbaa mid geesa cacaban oo geesa lahaan jirto oo laga jajabiyeyna ma jirto waa loo soo bixin intaba waxay iskugu imaadeen geesay wada leeyihiin tantixu waxay hardinaysaa biquruuniha geesaha ayay ku harjini watadaw waxay ku istaajinaysaa biadlaafiha ciddiyihii oo fiifiiqanoo naarana way ku maaratay tadaw way ku istaajinaysaa biadlaafiha ciddiyaheeda kullamaa marra calayhi mar allaala markuu dhaafo uulaha intii horeba rudda calayhi waxaa lagu soo celinaya horaha kuwa dambeeyey fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu qadarkiisa u aada hamsiina alfa sana konton kun oo sano xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa addoomihii laga kala xukumo oo fa yaraa sabiilahu waddadiisii u dambaysay uu arko imaa ila aljanna inuu janno geli oo intaa lagu dahiriyey wa ima ila annaar in naar usii laaban tahay qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuul allahu falkhaylu fardihii ka warran fardihii ayaguna maxaa xuquuqoo lagu leeyahay qaala nabigu wuxuu yidhi alkhaylu farduhu alaaatun saddex qaybood wey saddex sibaa fardaha loo yeeshaa hiya farduhu lirajulin nin wisrun dembi bay u tahay lirajulin laanka bimacnaa calaa wey hiya lirajulin calaa rajulin nin korkii wisrun dembi bay ku yihiin wain asatum wain asatum falahaa oo kale wey wain asatum falahaa ay facalayha hiya lirajulin wisrun nin dembi bay u tahay fardihii uu yeeshayoo cadaab iyo ciqaabbuu mudan wa hiya fardihii lirajuli ninna sitrun astur bay u tahay oo inuu karaamo ku helo dadkana kaga asturmo uu ku xaragoodo xoolihiisaasi uu sharaftiisa ku ilaashado ayay u tahay wahiya fardihii lirajuli nina ajrun ajr bay u tahay ajr buu ka heli intaa waa ijmaal tafsiilkii waa kan faama latii fardihi riwaayo kale faama aladii qofka hiya farduhu lahu asaga wisrun wisri ay u tahay ama faama latii fardaha hiya ayagubaa lahu ninkii lahaa wisrun dembi ka soo gaaraayo fa rajulun waa nin rabadaha fardihii xidhay riya'an istusus iyo wa faqran faan istusus iyo shaafeertan iyo xaraga kibir ayuu bilaabay wixii qaaruun lagu halaagay wa fakhran faam iyo waniwaana collaytan calaa ahlilislaam muslimiintii buu kula collaytamayaa intuu duuluu reer hebel ku weerari geeloodu ku soo dhici taas waxaa weeye nawaan calaa ahlilislaam meeshii la rabay inuu gaalada kula dagaalamo islaamkii buu kula dagaalami fa fardahaasi lahu ninka noocaasa wisrun dembi bay u yihiin waa loo ciqaabi wa ama alatii fardihi ama waama aladii qofka hiya fardihiisa allahu sitrun asur ay u tahay farajulu nin weeye rabadahaa xeday fii sabiili illaah jidka ilaahay uma lam yansama halmaamin xaq allahi ilaahay xaqiisa fii duhuurihaa dhabarkeeda lagu lahaa wixii xuquuqaho lagu lahaana ma halmaamin oo hadday noqoto gaadiid codsi inuu qof maaragtay uu siiyo walaa riqaabihaa qoorteeda wixii lagu lahaa oo xuquuq ah ma halmaamin hadduu qof siinaayo iyo hadduu qof uu rabo in fardihiisi kale ay u abaahiyaan ninkaa isaguna sitr bay u tahay fahiya lahu sitrun astur bay u tahay wa ama alatii fardihii hiya ninkaa hiya yaduba lahu ninkii lahaa ajrun ajir ka helaaya fa waa nin rabadahaa fardahan waa xabisay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisuu ugu talagalay liahli lislaam ahlulislaamka iyo muslimiinta inuu ku difaacuu rabaa inuu islaamka ku difaaco oo mar allaala markii la dhaho ha la kaco baana soo waajahay ama aan cadowgaas la dagaalanno diyaar buu yahay faraskaa ujeeddadaas u sameeyey fii marjin faraskaa wuxuu ku heraaray oo uu ku xidhay fii marjin meel bannaan ahoo ris ahoo daaq leh wa rawdatin ama beer meel ama beer ah ama muxuu ahaa shaambo ahoo caws leh yuu xadhiga oogu xidhay intuu u dheereeyey uu ku heraaray famaa akalat waxay cunto min daalika almarj banaankaas doogale caws kale ristale wax allaala waxay cunto aw rawda beertaa ay ka cunto min shayin cuntaa ilaa kutiba famaa akalad ma cunto min dalika almarji beerta bannaanka aw irawda beertaas min shayin wax kama cunto ilaa kutiba lahu waxaa loo qorayaa qofkii lahaa cadada maa akalad wax allaala waxay caws iyo doog ay cuntay tiradeeda xasanaatun xasanaad baa loo qori cawska ay cunayso ajir buu ku leeyahay maxaa yeelay niyadiisii buu ku helay wuxuu ujeeddadiisa ahayd inuu diinta ku difaaco wa kutiba lahu waxaa loo qorayaa cadada arwaaiha cadada arwaahiha jamcu rawf digadii iyo saaladeedii ayaa loo qori wa abwaalihaa kaadideediina xasanaatu xasanaa loogu bedeli walaa taqdacu ma goyso dhiwalahaa xariggii ku xidhnaayee dheeraa ee lagu heeraaray ma goyso ila bay goosataaye fastanad ma booddo sharafan boodin aw sharafayni laba bootin ama meel sharafan taaga aw sharafayni laba buurood iyo laba taag iyo laba burburcood iyo meela taaga kama boodo ilaa intaa ay ordaysay sigeenayso kataba allaahu lahu ilaahay wuxuu u qorayaa cadada aahaariha raadkeeda tiradiisi iyo wa arwaafiha inta ay saalaynayso saxroorayso xasanaati alajir buu ilaahay u qorayaa subxaana walaa mara biha ma soo mariyo fardihii saaxibuhaa ninkii lahaa calaa nahri webi lama soo maro oo fa sharibad minhu ay ka cabto walaa yuriidu xataa yuuna dooninba an yasqiha inuu waraabiyo hadduu intuu meel biyaha soo mariyo ay afka la gasho isagoo warowban oo u talagelin xataa inuu warow walo talagalo oo soo waraabi uu dhaho ka ay ajir badan tahay walaa yuriidu an yasqiiha ilaa hadday dhacdo biyo iska cabto kataba allaahu lahu ilahay wuxuu u qorayaa cadada maa sharibat inta ay biyo cabtay tiradeed iyo qadarkeed xasanaatin buu u qorayaa niyada wanaagsan iyo camalka oo qofka uu niyoodo iyo kiirada diinta inay diintan kor noqoto iyo kelimada ilaahay inay sara marto niyad wanaaggaasi qofka wuxuu ku helayaa ajir aad u fara badan buu ku helayaa ninkaan faraskiisa weli kuma jihaadin kuma dagaalamin shaqadii ugu talagalay weli ma fulinin ajirkii baa marka usii socda raxmadda ilaahay waasaca ayaa weli usii socota marka inama alacmaalu biniyaad waay wa innamaa likulli imri'in maa nawa camalku niyaddaasuu mar walba ku asaxaa jasaha iyo abaalka qof kora waxaa weeye wuxuu niyoodo ayuu mar walba helayaa qiila waxaa la yidhi yaa rasuul alla rasuul allow falxumuru dameerihii ka warran dameerihii dadku ay dhaqanayeene ay raranayeen qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi maa unzila calaya laiguma soo dejinin filxumuri dameeraha filxumuri shayin waxba laiguma soo dejin wax ku saabsan dameero aayad ku saabsan oo ku dhawaaqday ma hayo ilaa haadihi alaayatu aayadda mooyeene alfaada ee keliyowdayee fariidatun fii nawciha iyadoo nooceedoo kale aan la arkin laysa lahaa nadiirun fi lqur'aani alkariim wax lafdigeedoo kale oo sideedoo kale u dhawaaqay oo aayada ma jirto aljaamicatu kulminaysa khayr iyo sharba qofka wuxuu la imaado waxba aan ka maarta tegaynin faman yacmal aayaddu waatan faman yacmal qofkii sameeyaa midqaala daratin quraanjo qadarkeedoo khayran khayra yarah waa arkayaa waman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin quraanjo qadarkeed sharan shara yara u arkaya marka cumuumka shayga caamka la yidhaahdo cumuumkiisaasaa lagu wadi xataa yaatiya maa yukhasis ilaa wax khasisa laga helo marka mantuna waxay ka mid tahay siyaqulcumuum ayay ka mid tahay khayranna waa nakira marka faman yacmal midqaala daratin khayran yarah wax allaala wixii khayrood samayso waad arkaysaa haddaad dameer leedahayna way soo geli oo dameerkii aad khayr u isticmaasho waman yacmal miqaala daratin qur quraanjo qadarkeed qofkii sameeya oo sharan shara yarahu waa arkaaya waxaa soo geli qofkii dameer leh oo dameerkiisa shar u isticmaalay asagana waa soo gelayaan marka alaayatu alfaadatu aljaamica ayaa la yidhaahdaa aayado qur-aan oo macnahaasoo kale ka hadlaya way jiraan oo fara badan laakiin lafdigana laga hadlaya lafdigan ayay faada ku tahay waana jaamica way jimcinaysaa yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara wamaa camilat min suu'in tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida aayaddaas waxay la mid tahay faman yacmal midqaala darratin khayran yara waman yacmal midqaala darratin sharan yara nacam calimad nafsun maa axdarat iyo calimad nafsun maa qadamad wa akharat ayaduna waa sidoo kale oo faman yacmal midqaala darratin khayran yara waman yacmal midqaala darratin sharan yara lakin bihada lafd lafdiga hadda ayaddu suuraddan ama aayaddanay ku khaas tahay marka wax kasta oo aan magaciisa la sheegin magaciisa la sheegin qur-aanka kariimka macnihiisa labada aayadood buu soo wada geli haddaad khayr u isticmaashana khayr hadduu shar aad u isticmaashana shar labadana waa la arki doonaayo qof walba hadhow yaa gacanta loo saari doonaa qaala waxadaanii yunas bn cabdillah cala asadafi qaala akhbarana cabdullahi bn wahbin qaala xadaanii hishaam bnu sacdin can zayd bni aslam alcadawi mawlaahum fi hada isnaad bimacnaa xadiidi xafs bn maysara ila aakhirih hayra annahu qaala wuxuu yidhi maa min saaxibi ibilin geelley ma jiro oo laa yu'addii xaqaha walam yaqul minhaa xaqaha wadakara fiihi laa yafqidu minha fasiilan hal qurbaca geeli kama maqna waaxidan keliya wa qaala yukwaa waxaa lagu gubayaa biha jambaah labadiisa dhinac iyo wajabhatuhu wejigiisii iyo dahruhu dhabarkiisa waa isku wada macno waxadaanii muxamed oo xadiidka hore soo marray kan waa isku macna ka wadna waxadaanii moxamed bin cabdilmalik alumawi qaala xadaana cabdulcasiis bin mukhtaar qaala xadaana suhayl bin abi saalixin can abiih can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi maa min saaxibi kanzin qof kanzi u saaxiiba oo xoolo iyo lacago ayuu leeyahay kanzigu wixii xoolo oo la kaydiyo oo la aruuriyo ayaa la yidhaahdaa warka kanzi xaaraama goormuu noqoni waa haddii zakada iyo xuquuqda laga bixin waayo taasuu marka kanzi xaaraama noqonaya marka maa min saaxibi kanzin min xoolihiisa meel ku aruuriya ama baggi buu dhigay ama muxuu ahaa sanaadiiq loogu talagalay oo adag baa jirtee halkaasuu ku aruuriyey ama god buu u qatay xoolihiisi waa aruurinayaa nacam waa aruurini waa jaamic maanic ah laa yu'addii zakaatuh ceebta marka waa tan inuu qofka xoolo yeesho mister noqdo oo taajir noqdo oo qani uu noqdo lama diidana lama diidane waxaa la diidan yahay laa yu'addii zakaatahu zakadii kama bixinaayo markaas way markaa isagay ilaahay ay eedoobeen oo eed dhexmartay oo allah uu carooni oo addoonnimadii uu diiday ilaahay uu maaratay ku amray ee laga sugaayey markaa way markaa la qabanayo laa yu'addii zakaatahu ilaa uxmiya calayhi waxaa loo kulleelayo fii naari jahannam fa yujcalu safaa'ixa saxamo waaweyn baa laga dhigay la balballaariyey fa yukwa biha jambaahu labada dhinac iyo wajabiirahu wejigiisi iyo daharkiina waa soo maray xataa yaxkum allahu bayna cibaadih ila yaxkum allah ilaa ilaahay ka kala xukumo bayna cibaadihi addoommaha sidaasaa loo cadaabi asagoo naartiiba la gaarin baa maxsharkii iyo bannaankii qiyaamaha ayaa lagu rifi fii yowmin maalin baa sidaa loo cadaabi kaana uu ahaaday miqdaaru qadarkiisa maalintaasi hamsiina alfa sana konton kun oo sano wey dad baa waxba ka ogeen oo hoos iskaga jira oo kuraas iska fafadhiya oo allah araxmaan carshigiisa ku fadhiya hoos fadhiya oo manaabir iyo miro nuura saaran dadka ambiyana ma aha rusulla ma aha dad wanaagsan oo saalixiin ahoo acmaal saalixaa la imaadin wey ilahay hanugu dara subxaana wa tacaala uma yaraa ow yuraa waxaa loo arkay sabiilahu wadadiisa loo fiirin imaa ila aljanna inuu janno geli wa imaa ila naar haddana markaasaa dib loo baadhaya wamaa min saaxibi ibilin geelay laa yu'addii zakaataha zakada aan ka bixinaynin ma jiro ilaa budixa waxaa loo afgembini lahaa geeli baa laga hesaaxo biqaacin bannaan qarqarin bannaan sibsiba oo waasaca ka ufara maa kaanad markay ugu badneed tastannu calay markaasay ku tubanaysaa kullamaa madaa calayha ah, ukhraaha markay baxdo ti ugu dambaysay ruddad calayhi uulaaha tii horaa la soo celin tanna waa tafsiir labaad weeyaan waa nooc labaad oo isagana waadix weeye geeli qulqula ee ku tubanayay neefku u dambeeyey markuu maro kuwii u horreeyey haddana la soo rogi oo dib loo soo celini kuwii dambena waa soo noqonayaan ayaguna kullamaa madaa calayhi ukhraahaa ruddad calayhi waxaa la soo celin uulaaha xataa yaxkuma allaahu ilaa ilaah ka kala xukuma bayna cibaadihi addoomihiisa fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana konton kunoo sanaa uma yuraa waxaa loo fiirin sabiila waddadiisa ima ila aljanna inuu jannada gelay hadda wa ima ila annaari inuu naar gelayo wamaa min saaxibi qaramin arilay laa yu'addii aan bixinayna zakaataha sakadii lagu lahaa sakadii aan bixinaynin war sakada iska bixi haddii la yidhaahdo inuu xeeladaysto ama uu qariyo ama uu diido ama xeelado samaysto mooyeene sakadii ma bixinayo way jiraan dad dhan oo xoolaloon xoolahoodii sakaba laga bixininba marka waxaa weeyaan haddii ilaahay loo toobadkeenin cuqubo weyn baa dhalanaysa waa dembi weyn oo kabiiro ah qofkaana muslimnimadiisa dhaawac baa gaadhay laa yu'addii sakaataha ilaa budixa laha biqaacin qarqarin bannaan weyn baa qofkaa loo seexinayaa ka awfara maa kaana markay ugu badneed fatadahu biadlaafiha xidideedii watandaiya ku mudaysaa tandixu waxay ku hardini biquruuniha geesihiina waa la dhici macnaha ku fagan laysa fiiha caqsaa arigaas iyo loodaasi kuma jiro caqsaa'un neef geesihiisa ay soo laalaaban yihiin walaa jalxaa mid jammaa ahoo seeyaana kuma jirto qarnaa mid geesiha cacabanna kuma jirto soo marray kullamaa madaa calayhi ukhraaha u dambeeyey markuu maro ku tunto rudad caleyh waxaa lagu soo laabaya uulaha intii hore xataa yaxkum allahu bayna cibaadihi maalintaasi ilaa inaad ka kala xukmo addoommaha fii yowmin kaana miqdaaru hamsiina alfa sana mima tacuduun ilahi wuxuu nii yabohayo maalmahaas kontonka kun ee sana maalintaas u dhiganta kontonka kun ee sano ilaahay yabohay inay imaan doonta yowma alqiyaama fii yowmin laa rayba fiih oo maalina shaka lahayn wey ayib uma yuraa sabiilah ima ila aljanna waima ila annaar ima ila aljanna wa ima ila annaar qaala suhayl falaa adri ma ogi adakara albaqara am laa inuu lo sheegay nabiga iyo inuuna sheegin laakiin waxaa soo maray saaxibu albaqar iyo saaxibu alqhanam inay isku cadfaanaayeen wada socdeen waxay iskaga mid ka yihiin xagga geesaha iyo xagga cidyaha qaaluu waxay dhaheen falkhaylu yaa rasuula allah fardihii ka warran qaala alkhaylu fii nawaasiiha fardaha foodooda aw qaala wuxuu alkhaylu macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiha foodooda waxaa lagu guntay qaala suhayl ana ashuku waxaan ka shakiya alkhayru khayr baa waxaa shakiya waa isaga oo macquud iyo lafdigaasu shakiya alkhayru khayr baa alkhayru macquudun fii nawaasiha alkhayr saasuu iskugu toosanya iskugu xidhan yahay fardaha foodooda waxaa lagu xidhay khayr oo jihaadkaas iyo haniimada la helaayo iyo ajirka iyo habaabka la helaayo intaba waa khayr lagu helay fardaha iyo fooddooda lagu helay iyo dagaalkooda iyo orodkooda iyo fari iyo kariga fardaha lagu dabaallamayo ilaa yowma qiyaama ilaa maalinta qiyaama lihi xilligii nabiga fardaha jiray laakiin hadda xilliga fardo lagu dagaalamo ma jiraan waa joogaan fardabaha laakiin waaba yaraadaaneen laakiin dagaalkii wax kaloo isku bedelay dabaabaad kaloo bira iyo diyaarado iyo madaafiic bu isku bedelay laakiin xadiidka muxuu ishaarayaa wuxuu ishaarayaa ana amra alawali sayacuud arrimihii hore ee jiri jiray inay soo noqon doonaan fardihii baa soo laaban doona warmihii baa soo laaban doona leebtii baa soo laaban doonta waxaan kale hadda socota ee la gaaray oo dhan waa isku dhammaan doonaan waa isku dhammaan doonaan ama batroolkii loo isticmaalaya baa baabi'i ama ashacatu shamsi loo isticmaalaya qoraxdii baa iyadanaan khalal geli marka waxaa dib loogu laaban doonaa fardihii iyo qalabkii hore ee qadiimkaha ayaa bilaaban doona walidaalika yaajuuj wamaajuuj markay soo degaan oo intay dadkao dhan carradoo dhan fasahaadiyaan oo biyihii dhammaystaan nabi ciise iyo intii raacday ay duuru siro ay fuulaan iyo intay markaasi waxay samaynayaan leebtoodiibay waxay u ganayaan xagga samada markaasaa deena waa wax lagu imtixaamayee leebtii oo afka dhiig ku wadataa soo noqon leebtii cirka u ganeen oo afka dhiig ku wadata yaa soo noqon markay leebtii kor u ganaan juuj umaajuuj waxay leeyihiin waxaan ka qaalib noqonnon ka adkaanay ehlu ardihi ehlu samihina waan ka qaalib noqonnay bay dhahayaan waxay leeyihin waan soo dhammayna ehlu samihina waa leebtii dhiig bay wadataa wax imtixaana lagu imtixaamayo wey markaasaa tabartaridooda la tusi sangaalle sangaalla lagu sallidi waa dixirigan sanka ka soo baxaa riyaha iyo adhiga iyo geeli iyo markay hindhisoodaan ayaa la dhahaa kaasa halkaa luqunta inti laga geliyo ayaa maskaxda ka cunaaya hal mar bay wada daadaan marka sida baalalaydoo kale marka shaahid waxaa weeyaan xilligaasi waxaa lagu dagaalamaya leebta iyo fardaha waxaa soo aroortay dagaalka weyn ee ka dhici doona akhiru zamaan shaam nabiga inuu ka sheekeeyo uu yidhi fardahanka la garanaya fardaha noocyahooda iyo dadka ku dagaalami magacyahooda intaba waan aqaanaa buu nabigu sala allah aleh waali wasalam waa sii sheegay waa sii tilmaamay marka in fardaha lagu dagaalami doono ay soo noqon doonaan arrintaa iyada waa arrin nusuusta iyo adilada ku cad waana rumaynaynaa waxay ka mid tahay waxyaalaha khabarka ahee laga warramay ee imaan doona aakhiruzamaan ee tusaysa mucjizada nabiga calayhi salaam iyo sidqu risaalati risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam runnimadeeda wixii hore tegayna waa ka sheekeeyey oo la arkay hadda ka hor dhacay wixii soo socdana wuu ka sheekeeyey wax badanuu nabiga ka sheekeeyena waa la arkay wax badanna waa soo socdaana waana la arki doonaa ninka u nool ayib alkhayru alaaatun saddex weeyaan buu yidhi nabigu fa hiya lirajulin ajru ajir bay u tahay walirajuli ninna sitrun astur bay u tahay walirajuli ay calaa rajuli nin korkiina wisrun dembi bay ku tahay faamallatii midda hiya lahu ajru ninka ajirka u tahay fardaha ajirka laga helayo farajulu waa nin yatakiduhaa fardaha samaysta fii sabiililah jidka ilaahay ayuu ugu talagalay iyo difaac diinta alleh wayuciduhaa wuxuu u diyaariyey lahu fii sabiili illah jidka ilahay buu u diyaariyey falaa tuqayibu shay'a wax ma tagsiiso oo ma cunto fii butuunihaa caloosha ma geliso ilaa kataba allahu lahu ajra ilahay ajri buu u qorayaa cunto iyo cabidba walow racaaha hadduu raaco fii marjin meel caws leh oo bannaana maa akalad min shay wax ma cunto ilaa kataba allaahu lahu ilahay wuxuu u qorayaa bihaa waxay cuntay ajrun ajri buu ku siinayaa walow saqaaha hadduu waraabiyo min nahri webi kaana lahu bikulli qatra dhibic kasta oo tuqayibuha ay gelinaysa fii butuuniha caloosheeda ajrun ajr buu ka helayaa xataa dakara alajra wuxuu nabigu gaarsiiyey in ajruu ka heli xataa fii abwaaliha kaadideeda iyo wa awraatiha digadeeda walow istamnad sharafa hadday ruclayso o kadlayso sharafan bootin ow sharafayna laba bootin kutiba lahu waxaa loo qoray bikulli khadwatin tallaabo kasta hiya fardaha lahu asagu sitrun nasr ay u tahay farajulu waa ninka yatakhiduhaa fardaha samaystay takaruman karaamo iyo wa tajamulan qurux inuu karaamo ku yeesho oo sharaf iyo karaamo ku yeesho iyo inuu ku raxaragoodo dadkana kaga maarmo unbay ujeedadiisa tahay walaa yansaa dhinaca kalena ma halmaamin xaqa duhuuriha dahrigeeda iyo dhabarkeeda wixii xaq oo lagu lahaa oo hadday noqotay in la gaadiid cishado oo qof u baahdo wa buduuniha caloosheeda wixii xaqoo lagu lahaa waxaa soo gelaaya inay abaahiso oo faraskan uu abaahiyo faraskan geenyada uu abaahiyo fii cusriha xaaladda culayska lagu jira iyo wayusriha xaaladda fudeedka lagu jira intaba kama bakhaylin kaana waxaa weeyaan karaamana way u tahay wuxuu ku daraana ajir buu ka heli wa ama aladii qofka calayhi wisrun dembi ay ku tahay faladii waa midka yatakhiduhaa fardaha samaystay asharan qooqooq iyo wabadaran kibir iyo wabadakhan muxuuaha shaafeertan iyo wa riyaaan linaas istusi dadka ususahayo waa isku wada macno badakh iyo badar isku macno weeyaan isku dhowdhow yihiin ah, bashar waa maraxa qofka maaratay eh, iska maaratay eh, kibirsan eh, faana faana badarkana waa duqyaanka iyo kibirka iyo xaqa oo laga santaago yaa badar soo gelaysa amaa ashirkuna waa uun la macno oo mil albadar ayuu ku tilmaamay alimaam nawowi raximah اllah fadaka aladii midkaa waa midka hiya fardiya calayhi wisru dembiba u tahay marka waxaa soo gelaya baabuurtii baa soo geliya gawaaridii qofka gaaridiisa u isticmaala wanaag dadkii buu ka kaalmayn qofkii buu maaragtay eh, u baahnaabuu ku qaadi kii jiranaaba isbitaalka ku geyni kii u baahda ee duruuf duruufay haysayay buu ku saacidayni asagina maaragtay waa jamaal iyo qurux iyo waxay u tahay karaamo iyo inuu ku ilaashamo danihiisa ku fushado ama ma ahe khayr unba ugu talagalo wuxuu yidhi gaarigaasi maydka ha lagu qaado ama mehe gaarigaasi dadka ha lagu waraabiyo waxaan ugu talagalay abaaraha in lagu waraabiyo yaan ugu talagalay masaakiintaasi wax maaratay oomanaha ku jirta laga waraabiyo ajirkiisuu leeyahay kii laakiin gaarigiisii ama altihiisii ama tagsigiisii ama gaarigiisu noocuu ahaadaba intuu qaatay oo isticmaalay xumaan uu isticmaalay xumaan way badan tahay xumaanta loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa fujuur fara badan oo ay ka mid tahay macaasida iyo zinada iyo wadooyinkeeda dadkii baaba hadda lagu afduubaa oo dhibaato lagu geystaa qof baa wax lagu yeelayaa oo lagu shirqoolayaa dad baa wax lagu soo yeelaya oo lagu carari waxaasoo dhanba wisri iyo dembi bay noqonaysaa ninkaasi gaarigiisaas waa dembi maliiqanoo meel fadhiya wey qaaluu waxay dhaheen falxumuru dameerihii ka warran yaa rasuul allah qaala nabigu wuxuu yidhi maa anzala allahu calaya ilaahay uguma soo dejinen fiihaa dameeraha shayan wax qur'aan oo nasoo ku cad ilaa haadihi al aayaddan mooyeene aljaamica kulmisay khayr iyo sharba ka hadashay alfaada keliga mufradadaa mufrad weeyaan oo ayadoo kale lafdigeedan qur-aanka kuma jiro qaala subxaana faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah waxaddatanahu qutayba bnu saciid qaala xaddatana cabdilcaziiz yani daarawardi can suhayl bi hada isnad wasaq alxadiid marka aayadda waxaa kale oo ay nagu eh, baraarujinaysaa ilaahay qowlkiisa kariimkaa subxaanah inaan waxa khayrka ah la yaraysanin khayrka inaan la yaraysanin maxaa yeelay waxa janno lagu geli ilaahay baa garanaya waxaa laga yaabaa qofka wax yar oo dadku agtooda wax weynba aan ka sii ahayn oo niyad wanaagsan iyo ikhlaas iyo qalbiga ka soo go'day alla cabsidiisii iyo muraaqabatullaahi ay la socotay xilli iyo wakhti loo baahnaana ku toostay inuu qofkaasi haadaa la dhaho jannada ku galo ayaa laga yaabaa dhinaca kalena sharta yaan la yaraysanin sharta yaan la yaraysanin oo maxaa ka macno ah iyo maxay tahay yaan la dhihin waxa weyn iyo waxa yar waxaad nagu naargeli ilaahay baa garanoo taasaa yar baa laga yabaa in lagu naargalo ama wixii yaraa ah haddii qofka uu yaryaraysto oo tasaahulo uu dhaho waba ma aha waxba ma aha haddii see u socoto buur bay gaari ina aljibaala min alxasa buurtaa aad arkayso waa dhagaxyo lasdul saarsaaray weeyaanoo ilahay isdul saarsaaray subxaana marka way badanaysaa saqiiro la daa'imay kabiire isku beddeshaa dumbi weyn ba isku beddeli qaala waxadaanaahu qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa cabdulcaziiz can daara wardiy can suhayl bihada اlisnaad wasaaqa alxadiid waxadaanii moxamed bin cabdillaahi bnu baziic qaala xadaanaa yaziid bnu zureyc xadaana ruux bnu lqaasimi qaala suhayl bin abi saalixin bihada اlisnaad waqaal badala caqsa'a cadba'a buu yidhi wa qaala fayukaa biha janbuhu wadahruhu walam yadkur ma sheegin jabiinahu xadiidka horaa sheegay jabiinuhu waxadaanii haaruun bnu saciid alayli qaala xadaana ibnu wahbin qaala akhbaranii camru bnu xaariثin ana bukayran xadaahu can dakwaan can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi idaa lam yu'addi almar'u qofka hadduu gudan waayo xaqallah ilaahay xaqiisa aw isadaqa sadaqada fii ibilihi u ka gudan waayo zakada iyo sadaqadu waa waxay noqonaysaa waxay u qaybsantaa xaqullahi wa xaquulaadami ilaahay xaqiisana waa ku jiraa oo amar ilaahay weeye xaqa aadamana dad baa fiirsanaya oo bishii shin tirinaya oo xisaabanaya qofka asaga ah ee seejiyey qofkaa cuqubo weyn buu leehay sekada haddii sidii tahay loo bixin lahaa masaakiintu waa baahi bixi lahayn in badanoo ka mid a ah. dadkuna xoolahooda ilahay baa u badin lahaa u barakoobi lahaa u barakeyn lahaa inta wanaagsan ee waxbixisa inta kale sabab ha u noqdaano oo ha dhiirigeliyaano ha ku booriyaano dadka xoola maalqabeenka ah way ishadal maqlaan qolaba qolay hadal maqashaa dhallinyarada haddaad arkayso nin weyn ah oo meel ka hadlay inta badan waxaa laga yaabaa dhallinyarada wax samaysa meelaha wawareegaysa la sheegayaba xaaladooda inaan aad laakiin haddii dhallinyaro kale oo wanaagsan ay suuqa la galaan oo ay dhahaan war waxaan jooji oo soo jiidaan way sahlan tahay waxaad arkaysaa ayagoo wada jagaxirada safka hore fadhiya maalin dambena loo soo qurday baad arkay oo hagaagsan oo koofiyada xidhay tujaartuna waa sidaasoo ninka beec mushtarkaa ah haddii uu khayrka iyo wanaagga uu xaggiisa u soo jeedsado waxaa sahlan saaxiibadiisii kalena inay soo raacaan oo khayrka ay ku raacaan oo saka bixinta ku raacaan oo uu ku dhiirageliyo oo yidha khayr iyo barakaan ka helay ajar iyo jannana waa laga helaa cadaab iyo naarna waa looga badbaadaa magacaa tiriye ha ka harin khayrka haddii la yidhaahdo oo naar ha gelin wuu maqli wuu maqli marka shariixada mujtamaca qayb waa qayb wey dhakhaatiirtu dhakhaatiirta isfaqo fahmaan oo isgartaan oo ishadal maqlaan looley looley bay maqli ahiley ahiley bay maqli culummadu culummadii iyo dalabatulcilmigu waa isla joogaan qolaba qola marka inay laisku diro oo guud ahaanna waxay soo wada gelayaan balliquu canii walow aaya amarkaa alle nin ka baxaya ma jirto qof ka baxaya ma jirto qul haadii sabiilii adcuu ila allahi calaa basiir ana waman itabacanii wax ka baxaya ma jirto qof walbaba inuu diinta u istaago dhinaciisa aan laga soo dhicin dhinaciisa inaan looga imaanin diinta xil iyo waajib qofka saaran muslimkaa wey in dareenkaa la qaatana dan weyn baa ku jirta diinteenna inay kor noqoto dadkeennana uu hagaago oo akhlaaqdiisa ay fiicnaato dan weyn وsاq الxadيiث بنaxوi xadiiثi سhayl can abيه qala xadaثna isxاaq بن ibrahim qala akhbarana cabdالرaزاq xaa وxadaثnii mxamed بن raafic wlafd lah qala xadaثna cabdالرaزاq akhbarana iبn jurayجin qala akhbarana abi زubayr anhu samca jabir بn cabdالlah الansariya yquul samictu rasuul allah nabiga calayه الsalaam baan maqloo yaquulu leh maa min saaxibi ibil geeley ma jirto laa yafcalu aan samaynaynin fiiha geeli xaqaa xaqeeda aan marinayn geeli buu iska dhex socdaa habeetii iyo wixii laakiin xuquuq baa lagugu leeyahay iyo waajibaadkii waaba ka tegay salaadiiba xataa laga yaaba geljiruu inuu ku yaryahay oo ayna salaad fiican tukanin oo markaad tirahdo maa tukatid uu ku yihahdo marada iga nijaasaysan marada iga nijaasaysan goormay daahir noqon doontaa ayib maa mise qofka hataa haddii maradiisa ka nijaasaysan tahay wuxuu ku dhaqaba uu waayo calayhi an yusalli inuu tukado wey inuu tukado weeyaan inay geeleydu ay iska qaataan madaahibta kale ee sheegaysaa in xayawaanka hilibkiisa la cunay caanahooda la cabo kaadidooda iyo saxaradooda inay nijaas ahayn in la iska qaataan u fiican xagga taysiiru shareeca iyo maqaasida shareecada marka isagoo markuu horeba iska dhowdhow ahaa oo dacful iimaan uu ku jiray haddana hadduu qaato kaadida geela waa nijaas u qaato waa sii duurgelaya waa sii duurgeli ilaa jaa'ad yowma alqiyaama geelii waxaa imaanaya maalinta qiyaama agara maa kaanad markay ugu badneed qadun weligii geelu marka ugu badnaa isagoo waxba ka maqnayn ayuu imaanaya laa yafqadu fasiila maan soo marray waqacada laha biqaacin waa fadhiisan kadibna waa la gembini banaan oo qarqarin waasaca ahoo sibsiba tastanu caleyh way ku tumanaysaa biqawaa'imiha lugaheedii iyo ciddiyihii iyo wa akhfaafiha khufafkii tii khuf iska laheyd walaa saaxiba baqarin looley ma jirto laa yafcalu fiiha khayra xaqa laa yafcalu fiiha xaqaha xaqeeda aan gudanaynin ilaa ja'ad yowma alqiyama maalinta qiyama waximaan agtara maa kara loodi ayadaheedee abaar ay dhammaysay zikana aan laga bixinin ciqaabteedii abaar ma dhammaynin xagga ciqaabta markii la fiiriyo loodii way nooshahay marka dheefteediina lawaa dhibkeedina waa jiraayo hadhow waa meel lagu aruurin oo laisku keeni akara maa kana waqacada lahaa biqaacin meel bannaana loogu fadhiisin qarqarin sibsiba tandaxu loodii ayaa hardinaysa biquruuniha geesihii waa geesa loogu talagalo cadaabah haboosha ka soo rini watadahu markaas waxay ku istaajeen biqawaa'imiha lugihii iyo ciddiyihii walaa saaxibi qanamin adhiley ma jiro laa yafcalu fiiha xaqaha aan adhiga xaqii iyo zakadii lagu lahaa ka bixinaynin ila ja'ad yowma alqiyaama maalinta qiyaama waxay imaanay adhigii agtara maa kaana markay ugu badneed waqacad allaha isagana waa fadhiisanaya tabarlaawo wey daciif wey miskiina biqaacin banaanka uu fadhinaya kama carari karo qarqari zibziba tandaxu way ku hardin biquruuniha geesihii watada'u biadlaafiha cidiihi oo naarah ayay saa ugu maaratay istaajinaysaa laysa fiiha jamaa arigaa kuma jiro wax seenya walaa munkasiru qarnuha mid geeskeeda uu jaban yahayna ma jirto midi geesaha laga garaacay geesaha laga jebiyey oo usoo dhalanaya geeski oo fiiqan walaa saaxiiba kanzin qof u saaxiiba kanzi lacagaha iyo dharka iyo alaabada iyo raashinka waxa meel lagu aruuriyo laa yafcalu fiihi xaqahu xaqiisa aan bixinaynin ilaa jaa'a waa imaanayaa kansuhu xoolihiisa yowma alqiyaama shujaacan isagoo mas ah aqraca gees eh, hiiro leh mas hiiro leh mas madaxoo dhanba uu ka buubay hiiradii eh, waxaan jeeda timihii oo hiiro yeeshay zamiibataan buu leeyahay nabiga alai slam zamiibataan zamiibataanku waxaa weye waa laba nudqo laba bar oo madmadow oo suntu ay tif ka tahay oo kaydkii suntahabuu wataa halkaa ka buuxa markaasuu wuxuu ku dhegaayaa bilahzamatay buu yidhi halkaa labada qal ah ayuu ku dhegaayaa markaasu wuxuu yhi ana maaluka ana kanzuka xoolahaadii baan ahay waa kalaamkii saadiqulmasduuq sala allahu caleyh waali wasalam hadalkii nabiga xaqiiqadahay runtaa weeyaanoo la arki doono yatabicuhu faatixan markaasuu caydhsanaya yatabicuhu waa raacaya faatixan faah maskii afka kala haya faidaa ataahu markuu soo gaadho farra minhu ataahu markuu u yimaado ku ordo maski farra minhu waa ka carari masyaa u istaagi dhig buu dhihi mafakanse maya fa waxa dhawaaqaya xag alla laga dhawaaqi waxaa lagu leeyahay khud kanzaka war xoolahaada iyo kansigaada qaadaha ka cararin alladii eh, xoolihii khaba'tahu aad aruurin jirtay ood meel dhigi jirtay fa ana canhu qariyun buu ilahay leeyahay anigu waa ka deeqtoomaayo adigaa iska lehe warkaase qaado mas baa laga dhigay fa ra'aa markuu arka ninkii an laabudda inuuna ka maarmi karin minhu inuuna ka baxsan karin minhu maskaasi laabudda minhu inuuna ka carari karin ka baxsan karin salaka yadah gacantiisu wuxuu qaadsiini fii fihi afkiisa gacantiisu afku u geli maskiil afku walhayaaye gacantu iska hormarin iskaka gabanay gacantu wuu gashanaya afku u gelinaya markaasuu fayaqdamuhaa waa ruugayaa qadma alfaxli ratiga qoorka ah iyo siduu uu wax u qaniinoo kale u raamsadoo kale ayuu gacantiisa u raamsanaya walciyaadu biاllah qaala abu zubayr wuxuu yihi samictu cubayd bn cumayr yaquulu hada alqowla uma sa'alna jaabir bn cabdillahi waan weydiin can dalika faqaala mila qowli cubayd bni cumayr wa israaceen waa ismutaabiceeyeen wa qaala abu zubayr shaahidna waa la dhahay samictu cubayd bni cumayr yaquulu qaala rajulun yaa rasuul allah ninbaa wuxuu yidhi rasuul allah maa xaqulibili geela xaqa lagu leeyahay maxay tahay qaala nabi wuxuu yidhi xalbuha waa in la liso calalmaa'i biyaha korkooda meesha ay ka cabaaye geelu ka cabaaye ay dadku iskugu silaturaxim iyo qaraabo xiriir iyo bartisooriya laga heli in xoolaha uun maaragtay ee caanahooda la aruuriyo uun oo sida u soo socdaan uun lacag lagu baadalo oon la kaashgareeyo arrintu keliya ma aha xuquuq baa jirta in un lacag un ay noqoto iyo iib arrintu maaha sax maaha in dadka laga martisooraa la rabaa oo la dhihin caanahan waa maxay ahayd waa caano dad baa ku xisaabsanaya oo iska lahoo geeli xeradiisaoo la jo caanabi laga waayaba taasaa dhacday xeradii geelo la dhex joogo oo la lisaayo oo caano laga waayo oo caddayskiiba qiilqiiluu galay ayaa dhacday barakadarraday ka mid tahay ha la maalo xoolaha ha la cabo martida ha laga jeediyo wixii kuu soo hadhana ku tasarruf waa maalkaadii xalbuhaa cala almaa biyaha korkooda in dadka looga liso wa icaaratu dalwiha wadaanteeda oo la caariyeeyo dadka oo haddii ay ceelalka cabbaan geelo ka cabo wadaanta geelo lagu waraabin jiray markaad ka bogto qof siiya ku waraabso aad tidhaahdo wa icaaratu faxliha rirtigii qoorka ahaayee geela abaahinaya isaguna waa loo baahdaaye geela aan markaa rirti lahayn inaad caariyayso od ergisiisiiso oo tidhahdo haye geelaa ku abaahiyo wa maniixatuhaa maalkeedii hashaa irmaanka iskaba maal ilaa ka gurayso wa xamlun calayha in lagu xumbaaro dadka fii sabiililah ilahay dartiis ilahay dartii ama fii sabiililah jihaad yacani gaadiid ceshigii baa soo gelaya qof baa wuxuu ku guuraba haysanin qofka wuxuu ku guurahaysan in la yidha ratiga qaadoo ku guur xadaana maxamed bin cabdilaahi bn numayr qaala xadaana abi xadaana cabdilmalik can abi zubayr can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma can nabiy sala allah aleh wasalam qaal maa min saaxibi ibilin geel qof leh walaa baqarin lo walaa qanamin ma jiro oo laa yu'addii xaqaha xaqooda aan gudanaynin ilaa uqida laha waa loo fadhiisin yowma alqiyaama biqaacin bannaan qarqarin zibziba tadawhu dilfi tii ciddada saaxiibkeeda waxay ku istaajin bidilfiha ciddadeeda watadaxu daatulqarni geeska midow saaxiibka hadna biqarniha geeskeeda laysa fiiha yowmaydin maalintaasna ma jiro jamaaun mid seenye ah walaa maksuuratu lqarni mid geesa jajaban qulnaa yaa rasuul allah wamaa xaquhaa xaqa lagu leeyahay maxuu yahay qaala nabigu wuxuu yidhi iطraaqu faxliha ritiga qoodhka oo holo la caariyeeyo dadka inuu abaahiyo abaahin idraaqu waa duruqu waa abaahinta wey faxliha qoorhka wa icaaratu dalwiha wadaanta oo dadka la caariyeeyo la yidhaahdo ku waraabso wamanixatuhaa neefka irmaankaao la maaliyo waxalbuhaa in la liso calalmaai biyaha korkooda wa xamlu calayhaa in dadka lagu xumbaaro fii sabiililah jidka alleh walaa min saaxibi maalin nin xoolo u saaxiiba oo lacag iyo waxaasoo kale ah laa yu'addii zakaatahu zakadaan bixinayn ilaa taxuulu yowma alqiyaama taxawalu ow taxawala tataxawala yowma alqiyaama maalinta qiyaama waxay isku wareejinaysaa tataxawalu yowma alqiyaama waxay isku wareejinaysaa alayha eh, shujaaca mas aqraca oo hiiro leh yatabicu saaxiba ninkii iska lahaa buu ka daba ordi xayumaa dahaba meel alla meeshuu aado ayuu ka dabageli wa huwa yafiru minhu kanna waa ka cararayaa maski ka carar buu isdhihi wayuqaalu waxaa la dhihi haadaa maaluka aladii waa xoolahaadii waxbaha ka cararin kunta tabkalu bihi aad ku bakhayli jirtay faidaa ra'aa markuu arko annahu laabudda minhu inuu laga maarmaanay tahay inuu istaago oo u istaago adhala yadow gacantii buu iska hormarin oo u gelin fii fiihi afkiisa fajacala wuxuu gabagelayaa maskiina yaqdamuhaa inuu rugayo kamaa sida uu yaqdamu lfaxlu ritiga qoorka wax u raamsadoo kale baabu idaai sucaad sucaadda waa dadka zekada soo aruuriya zekada dadka soo aruuriya baadiyaha loo diri arilaydi loolaydi geelaydi beeralaydi xoolihii soo aruurin hal meel baa laiskugu keeni masaakiintii dadkii mudnaa baa loo wada qaybin si fiican oo cadaalada sucaad baa la dhihi jiray dadka zekada aruuriya dad marka cilmiga aqoonna leh deganaan iyo xasiloonina leh wixii loo dirayna garanayo oon ulmi dulmi aan samaynaynin xaqsoornimo iyo cadaalad iyo deganaan ku socday ahaan jireen marka dadka noocaasa in la raadigeliyo oo xuquuq caama ah iyo amar ilaahay oo waajib ahay gudanayaane inaan lagu dhibinoo wax tuugsanayo kale laga dhigin ila waxaa jirta dad masaalix caama u socda oo dadkii masaalixda caamka u socda dadkii kale waxay u malaynayan inay tuugsanayaan inay tuugsanayaan bay u malaynayaan waa lagu dhibi waa lagu ihaanaysani sax maaha dantaa guud ee loo socdo qofkii u soo baxay axsanta in la yidhaahdo lasoo dhoweeyooo wixii loo sahlo ayaa la rabaa dadka sekada carruurna marka in la raaligeliyo xadaana abu kaamil fudayl bn xusein aljaxdariyu qaala xadaana cabdilwaaxid bnu ziyaad qaala xadaana moxamed bn abi ismaaciil qaala xadaana cabdiraxmaan bnu hilaal alcabsiyu can jariir bni cabdilaahi albajariy qaala jaءa naasu dad baa yimid min alacraabi reer baadiya ilaa rasuulilaahi nabiga calayh salaam bay u imaadeen faqaaluu waxay dhaheen ina naasan dad min almusadiqiina dadka sekada soo aruuriya ah musadiqiin dadka sekada soo aruuriya soo dirtay yaatuunanaa intay noo imaadaan rasuul allow fayadlimuunanaa na dulminayaan ayagaa u qaatay wayna dulminayaan oo neefka ma ahe neefkii lagaa rabay kan weeye neefka ugu fiicanee karaa'imul amwaalkaana lama rabo laga qaadi maayo qofka mid dhimanaayo oo cadho qaba oo naafa'ana la qaadi maayo mid dhexdhexaadaa la rabaa in sakada la bixiyo kan maahe kan maahe kan buu dhihi isagana wadarta dadka sakada xoolaha sakada bixiya ari na naf lahayn oo sakaraada oo baaba'ay oo maqal ah ayaa loo leeyahay zakadii wey zakadii weeyaad maqlaysaa oo zakada waa loo bixiyey marka nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka digay mucaad iyaaka wa karaa'ima amwaali innaas dadka neefka u fiican ee naftooda ku xidhan neefka irmaanka ahaa kii qoorka ahaa kii hiriibka ahaa kii rimayd ahaa waxaasoo dhan lama ogola in qofka laga qaado dhinaca kalena walaa tayamamu alkhabiida minhu tunfiquun neefka daciifka ee tabarta daranee sakaraadka ama candhadaba aan lahayn adigaba aad hayn weyday dhibaatada badan qofku inuu isdhaafiyana ma ahee wax dhexdhexaad oo masaakiinta waxu gala ayaa la rabaa marka waxay leeyihiin nimankan rebaadyaha dadkii aad soo dirtay sakada aruura wayna dulminayaan qaala nabigu wuxuu yii qaala wuxuu saxaabi faqaala rasuulullah sal slam wuxuu yidhi arduu musadiqiikum iska daayo warkaas oo niman la tarbiyeeyey oo saxaabatu rasuulillaahi ardadii nabi maxameda calayhi salaam dulmi hadda waxaa weeyaan lagama filaayo idinkaa reerbaadiya xoolo jeceel inugu imtixaaman arduu raalligeliya musadiqiikum dadka sekada inaga arunaya raalligeliya ayagana markii hore la diraya baa lala hadloo yidhi iyaakum wa karaa'im awaalinaas marka tarbiyada ayagana lala hadal kuwana lala hadal qaala jariir baa wuxuu yidhi maa sadara canii musadiqun jariir bin cabdillahi wuxuu yidhi warkaa markuu maqlay maa sadara ma fulin canii xaggayga musadiqun qof seke aruurinaayo mundu samictu haada warkan iyo xadiidkan intaan ka maqlay min rasuulilah nabiga calayh salaam ilaa wa huwa cami raadin asagoo raadi iga ah umuga noqonay oo wixii uu rabay aanan ku dhibin u geeyey faraha ka geliyo lanna waxaa nabiga alay slam ki lahaa laa jalaba walaa janaba laa jalaba walaa janaba dadka sekada aruurinaya intay meel fog fadhiistaan inay dhahaan baaq baaq baan diraynaa xoololey halkaah noogu imaadaanoo sekada halkaas kuu keenaano oo deena ninkii meel fog uu ka imaado oo ku rafaado oo cagahii iyo lugihiiba uu ka daalo jalab baa la dhahaa ma bannaan walaa janab kuwan markay maqlaan dadkii zakada arurinaya baa soo dhowaadayna inay duurka galaan oo fogaadaan huudka galaan oo cararaan ayaana lama ogolo deena meeshaa loogu tago hadhow labada midna ma ahee sidii loo deganaa ee ummadu u deganeeduun kuwanna ha uu tagaano xoolihiina iska bixiyaana sida ilaa wahuwa canii raadin buu leh saxaabigu saxaabada nabigoo dhan baa saa ahaan jiri oo markay diinta iyo shareecada maqlaan siday tahay bay u qaadan jireen mayna labalabayn jirin mayna taradudi jirin diinta markay maqlaanba way dhaqan gelin jireen sida innagoo kale ma aha mustamiicilkiraam dad iska maqla un oo dhagaysigaa un iyo maqalkaa iyo waxan waan maqli jireen maqli jireen maqli jireen maqli jirray ilaa mataan udabiq goormay nafteennae la hadlaysaa waxaan la sheegaaye nafteenna goormaan la aadaynaayo oon camal falaynaayo jidkii aan waafaqaynaayo oon ku jannagelaynaa goormaan ku jannagelaynaa saxaabadu marka u horraysay maqlaanba marxaba samicnaa waadacnaa intay dhahaan ayay qaadan jireen qaala waxadaana abubakr bin abi shayba qal xadana cabduraxiim bnu sulaymaan xa waxadana moxamed bnu bashaar bin daaq qala xadana yaxya bnu saciid xa xadana isxaaq barna abu sama kulum can muxamed bn abi ismaaciil bihada isnaadi naxwu baabu wuxuu ku saabsan yahay taqliidi cuquubati man laa yuaddi zakaat taqliid waxaa la adkeeyey cuquubatu man qof ciqaabtiisa aan laa yu'addii gudanaynin zakaata zakada baabkan kii hore unbuu lamid yahay musanifka abwaabtan maba lahayn muslim axaadiistaa isku mawduuca oo dhan buu saa kugu dareeriyey laakiin tasarufka waxaa iska leh dadkii ka dambeeya isaga tafanun marka tafanunun fi taraajum taraajumtii bay tafanun ku samaynayaan hadda nooc kugu dhegayaan oo ay ku hagaajinayaan calaa wifqi maa yatii fi alxadiid sida xadiid ku imaanaysuuna ku imaanaya mawduucu qala xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana wakic bnu jarax bnu malix الra'asi qala xadaana acmash sulayman ibn mihran alkahili can ilmacruur bni suwaydin can abi darin alkhifaari radi allah canhu qaal intahaytu buu leh abu dar intahaytu ila اnabiy sala allahu alayh waaalih wasalam nabigaan u tegay wahuwa jaalisu asagoo fadhiya fii dilli lkacba kacbada hooskeeda kacbada nabigu harhsanaya sala allahu alayh wasalam gurigaasi hoos buu leeya hoos galbeed iyo hoos subxeed buu leeyahay marka nabigo hooskeedii harhsanaya ayaan u tegey buu leeyahay falamaa ra'aanii markuu arkay buu yidhi nabiga qaala wuxuu yidhi humul akhsaruun ayaga unbaa kuwa khasaarada badana wa rabbilkacbati kacbadan waa hooskeeda fadhiya rabbigii ilaahabaan ku dhaartay wa rabi alkacba rabbi baa lagu dhaaranaya ee laguma dhaaran kara kacbada wa rabu lkacba ah, inaad ku dhaarato ma banaano walkacba aad tiraahdo walkacba inaad tiraahdo ama wanebi aad tiraahdo wanebi nabigaan ku dhaartay ah, bacd alqabaa'il iyo bacd dadka qaar muslimiinta ka mid a ah, ay dhaartooda u badan waxaa weye wanebi masaarida lagu sheegaa masaarida markay dhaaranayaan wanebi bay dhahayaan ninbaa marka waxaa la yidhi wuu ka wacdiyey markaasuu wuxuu yidhi niyow iska ilaali ma bannaana ilahay hayrkii lagu dhaarto man xalafa bikayr illahi faqad ashrak man kana xaalifan falyaxlif biاllahi aw liyasmut adiladiibu ku dul akhriyey markaasuu wuxuu yidhi ninkii markuu dhegaystay waa qancay wuxuu yidhi laa axlifu wاnnebi bacda alyowm wاnnebi laa axlifu wاnnebi bacda alyowm wاnnebi ku dhaaran mahay bu wnebi maanta kadib wanebi baa ku dhaartay ah, asagii marka carabkii baa batay mogtahay carabkiibaa ka bartay calaa kulli marka waa rabbi alkacba way bannaantahay in la yihahdo rabb lkacba rablbeyt ah, falyacbuduu marka rabb lkacba nugtada eh, ka jirta iyadana ishaarada caqadiga waxaa weeye kacbadaa musharafada ah ee dadku habeen iyo maalinba ay ku wareegaysanayaan ayada miyaa la caabudaya maya lama caabudayo shaydaanka iyo waswaaskiisa wuxuu ku gelin karaa kacbadanaa wax ah oo cibaadada wax ku leh oo loo khuduuci oo loo khushuuci oo loo garluli maya inta midna ma leh inta midna ma laha ilaahayna muxuu yidhi falyacbuduu rabba hada albayt oka waxyaalaha lagu baabi'iyay ka mid tahay shubahaadka iyo waswasatu shaydaan falyacbudu iyo xataa zanaadiqada iyo gaalada mararka qaar kugula doodi kara idinkaba dhagax baad caabudaan ma caabudno ma caabudno ilahayna wuxuu yidhi falyacbuduu rabba hada lbeyt ma dhihin beytka caabuda ee wuxuu yidhi rabba hada lbeyt beytka rabbigii lahaa caabuda rabbigii lahaa ha la caabudo cumar baa dareemay oo arrintaa iyada ah ximaayat tawxiid isagoo ilaalinaya kacbadii buu tegey xajaru aswad buu salaamay dhunkaday wuxuu yidhi wallaahi inii la aclamu annaka xajar laa taduru walaa tanfac dhagaxan dadku aysaa isku yihiin ee nin walba mar aad gaadheed uu leeyahay yuu la hadlayaa dhagax inaad tahay dhibna aadan keenin dheefna aadan keenin walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sal l slam yuqabiluk maa qabaltuk nabiga calayh salaam oo ku dhunkan oo ku shumin haddaan arkin kuma shumiyeen kumana dhunkadeen marka masalada waa masalatulitibaac waa masalatuulitibaac diin addoonnimo ilahay baan ugu addoonsanay sidaa yeela sidaa yeela sidaa yeela axadkaan raaligelinayna waa allah ilahay baan raaligelinaynaa sunnadii nabiga iyo nabigii noo keena calayh salaam baana ku itibaacayna ku raacayna wakadalika rabyu ljimaar dhagaxa kacbada markii dhagax tuurka la tuuranayo jamratulcaqaba iyo wustaa iyo dunya iyo la tuuranaayo ayaduna dhagaxaas maa waraahu maanta wax shaydaan iyo wax jinni iyo wax sababoo hadda loo tuuraayo kale ma jirtee ilaahay dikrigiisiiyo cibaadon weeyaan cibaadaun baa loo samaynaya liiqaamati dikrillahi baa soo aroortay walidaalika markaad tuuranayso allahu akbar allahu akbar allahu akbar dikrigaa ilaahay baad ku muujinaysaa ayib hum laksaruuna wa rabbi lkacba buu nabiga calayh salaam abu waa soo socdaa dhegtiisa wuxuu ku maqlay inuu nabiga ole way khasaareen kacbada rabbigeed baan ku dhaartay waa isku naxay abudar qaala wuxuu yidhi faji'tu waan imaaday xataa jalastu nabigaan la fadhiistay falama taqaara ma xasilin ma deganaanin an qumtu inaan kacay yacanii ima sahlanaanin ima suuroobin inaan sii fadhiyo hadalkii nabigu uu lahaa yuu ku wadaa way khasaareen rabbilkac baan ku dhaartay marka inaan sii xasilo oon sii fadhiyo ima suuroorin an qumtu waan kacay anoonan qaraar iyo sugnaansho kaleba aan sii gelin faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah fidaaka abi wa ummi hooyaday aabbahay laguu furaye man hum waa kuwama kuwa khasaaray qaala nabigu wuxuu yidhi hum ulakharuuna amwaala kuwa xoolaha badan ilaa man qaala haakada qofka yidhi xoolihiisa sidaas wahaakada wahaakada wuu noo fasiray min bayni yaday hortiisa ka bixiyey wa min khalfihi gadaashiisa wa can yamiinihi midigtiisa wa can shimaalihi bidixdiisa yacni qofka xoolaha ka bixinaya xuquuqdii lagu lahaa mooyene oo haddii xuquuqdii dadka ku lahaa midig ka jiraan ama horay ama gadaal ama bidix qofkii xaqa lahaaba waa gaadhsiinayaa xuquuqdii zakada ahayd tii muxuua nafaqada ahayd tii silaturaximka ahayd tii dadkii baahnaa ahaa intii lagu lahaa o dhan ba waa bixinaya qofkaasaa khasaarada ka badbaaday qofkaas yaa khasaarada ka badbaaday wa qaliilun waa yar yahay maa aad buna u yaryahay hum dadka noocaas dadka xoolahoodii xaqii lagu lahaa ka bixinaya aad bay u yaryihiin maa min saaxibi ibilin geelley ma jiro nabigu walaa baqarin looley walaa qanamin ariley laa yuadii zakaataha zakada ka bixina ilaa ja'ad yowma alqiyama waxay imaan xoolihii acdama maa kaana markay ugu waaweyneed waa asmaroo ugu buureed tadaxu markaasay ku hardin biquruuniha geysaheeda watadaw waxay ku istaajin bihadalaafiha cidyaheeda kulamaa nafidat ukhraaha intii u dambeeyey markay ku tuntaan ay maraanba caadad caleyh waxaa ku soo noqonaysa uulaaha kuwii hore xataa yuqdaa bayna annaas ilaa laga kala xukumo waa soo marray xadiidka baabka horan kuso marray waxadaanaa abu kurayb waxaad garanaysaa marka mawduuc wada socduu ahaa ee culummadii dambaa taraajimta iyo abwaabta u samaysay xadaana abu qurayn maxamed bin اlcalaal hamadani qaal xadaana abu mucaawiya maxamed bn mucaawiyata bn اlkhaasim adariir can اlacma sulayman can macruur can abi darin jundub bn junaada abu dar اlkhifaari min asaabiqiina alawaliin fi lislam buu ka mid ahaa nabiga oo marxalat ljahriya xataa dacwada aan bilaabin oo saxaabadii inta rumaysay nabiga ay iska qaraqsoon yihiin waa kii uu tagay rumeeyey xadiis dheer baa inoo imaan doona insha mise waan soo marray can abi darin kitab iiman baan ku soo marray qaala wuxuu yidhi intahaytu ila اnabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u imaaday wahuwa jaalisun fii diili lkacba asagoo kacbada hooskeeda fadhiya fadakar naxwu xadiida wakiya hayr annahu qaal waladii nafsii biyadih maa cala alardi dhulka korkeeda ma ahaanin rajulu nin yamuutu dhimanaya fayadacu ka tegi ibilan geel ow baqaran loobu ka dhintay oo qanaman ari lam yu'addi sakaataha uuna bixinin ilaa hadday dhacdo xoolaha asagaa waa lagu ciqaabi waa laga dhiman haddii laga dhinto xisaabtiina qofkaasay u taallaa xisaabtii qofkaasay u taallaa isagana dad kalaana isticmaali marka inta la nool yahay unbuu qofku dadaali karaaye waajibaadka iska saxo xuquuqda iska saxo zakada iska saxo markii la gaadho xilliga zakada indhaha si fiican u kala qaado ah, waxaan uu gudanayo inuu yahay rukni weyn oo arkaanta islaamka ka mid ah ha ku fikiro nin oday ah oo odayaashii reer baadi waa hadda ka hor yaa ii sheekeynaya zakaduu ka hadlaaya geel iyo xooluu leeyahay yuu lahaa oday buu ahaa inuu dhintay waa laga yaaba allah u naxariis hadduu dhintay haddii kalena allah u dumi dhaafo marka wuxuu gu yidhi markaan zakada xilligeeda la gaadho waxaan soo qaadan buu yidhi bahal golxab ah abley baan soo qaadan buu yidhi warana waan soo qaadan buu yidhi subaxdaas wuxuu yidhi anoo dhan intaan soo guntado yaan cadha aan isdibirin buu yidhi wiilal baan dhalay buu yidhi wiilashaas waxay dhahayn kadaa qaale hebla aabba qaale heblaha daa qaale hebla kadaa qaale waxaasaan rabaa inaan meel iska saaro marka maalinta waan suwaali buu yidhi geeli baan tiriya dhihi markii la tiriyana waan ku dhufan buu dhag dhag dhag dhag dhag baan ku siin buu yidhi khalaas ayagoo markaa wax iso dhowaan kara jiri marka shaydaanku dee dhinac walbuu kaaga imaan carruurtaaduu kaaga imaan oo kugu sallidi waana khasaaroo haddaan maraynay humul aksaruun ilahayna aayaddii qur-aanka waa ka ilaha ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah muxuu yidhi waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum ulkhaasiruun kuwa khasaaray wey kuwa xoolahooda ehelkooda iyo carruurtooda iyo ay mashquuliyaan dikri ilahi ka mashquuliyaan iyo waajibaadkii lagu lahaa marka dhofka asagaa ciqaab yuu mudan karaa waxadaana cabdiraxmaan bnu salaam aljumaxiy qaala xadaana rabiic yacni ibnu muslim can moxamed bn ziyaad can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allah aleh wasalam qaal maa yasuru lii ima farxgelinayuu nabigu yidhi oo kuma farxeen ana lii inuu ii sugnaado uxudan buurta uxud waa buur weyn oo madiine ku taalla dahaban dahab inay isku bedasho taatii calaya adayna ay soo marto hadday dahab noqoto alaaatu saddex beri wa cindii agtaydana minhu diinaar wixii oon ka sii hayo diinaar hal shilina ugu dhiman yahay maxaan samayn lidaynin calaya dayn lagu lahaa lacagaan udhiga qofki iga naqan yahan udhigay mooyeene haddii dahab uu isku bedelo burta uxud gacanteeda kuma jirteen buy nabiga sala allah alay wasalam ashad الnaasi fi اdunya salى اllah alيh waalih wasalam qofka ugu zaahidsan bu ahaa adduunyada xadana mxamed bn bashaar qala xadana mxamed bn jacfar xadana shucba an mxamed bn ziyaad qaala samictu abu hurayra can bn sacd bn mid baabu tarqii fi sadqa sadaqadii baa laisjeclaysiinaya oo laisku boorinayay waxlabaxyi xadana yaxya bnu yaxya wa abubakr bin abi shayba wabnu numayr wa abu quraybin kulluhum dhammaantood can abi mucaawiya qaala yaxya ahbarana abu mucaawiya can acmash can zayd bin wahbin can abi darin qaal kuntu amshi maca nabiy nabigaan la socday fii xarati lmadiina magaalada madiina xaradeedii madiina waxay leedahay sharqi iyo qarbi qorax ka soo baxay qorax udhac waxay ku leedahay dhagaxyo madow oo shiilo madow ah oo moodo dhulkii bukaanadii hore ay ku soo qaraxday aad moodo madow ood moodo saliidii lagu daadiyey ayay leedahay oo farduhu ayna ku socon karin marka xaratulwabara iyo xaratulwaaqimi sharqiya iyo qarbiya la dhahaa marka xaratulmadiina shiilimadowdii madiinaaan socday buu leeyahay nabigaa la socday waa abudar cishaan aman galab ah cishadu maanta waa galab qoraxda ma dhicin wanaxnu nanduru ilaa uxud buurtii uxudna way noo muuqataa faqaala lii rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu gu yidhi yaa abaa darin abudarow qaala wuxuu yidhi qultu waxaanan labayka yaa rasuul allah rasul allah waan ku ajiibay qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam maa uxubu ma jeclaadeen kuma farxeen ana uxudan uxuddaas noogu soo baxday buurtaa weyne uxud daaka ee kaasa cindii agtayda maanta inuu yahay dahabun dahab uu yahay oo dahab isku bedelo amsoo aan galabaysto deena aaliatan saddex maalmood maalin saddexaad ay u gaadho galabta cindii agtayda xaaluu yahay minu diinaarun anoo shilin ka sii haya maalin saddexaad ay soo marto ilaa diinaaran shilin ursiduhu lidaynin aan dayn u diyaaranayno ilaa an aquula bihi inaan dhaho fii cibaadillahi addoommahii ilahay baan ku dhihi lahaa haakadaa xaaa wuxuu firdhiya beenaya yada hortiisa ayuu cantoobiye sidaas wahaakadaa sidaa can yamiinii midigtiisi iyo wahaakadaa can shimaali bidixdiisa sidaasuu nabiga alai slam u ishaaray waan wada bixin lahaa buyu qaala uma mashaynaa waan soconnay buu lahay abudar faqaala wuxuu yidhi yaa abaa darin abudarow qaala qultu waxaan labeeka yaa rasuul allah qaala ina alakariina kuwa xoolaha badan hum ulaqaluuna waa kuwa ugu yar xagga ajir iyo hawaab iyo khayr yowmalqiyaama maalinta qiyaama ilaa man qofka mooyeene qaala sameeyey hakadaa wahaakada wahaakada xuquuqdii lagu lahaa xoolaha bixiyey mooyeene qofkii xoolaha ku cibaadaystay oo xoolaha mulkiyo iska leh qof xoola dadku waa labo qaarna xoolahaa leh qaarna xoolaha iyagaa iska leh xoolaha way intifaacsanayaan way ka noolaanayaan xuquuqdii lagu lahaana way ka bixinayaan way ku jannagelayaan qaarna xoolihii baa iska lahoo dheef iyo dhidid iyo wuxuu lahaa oo dhanna waa ku bixiyey wax dheefah uu ku qabo iyo wax aakharo uu horumarsadayna ma jiro marka cabdudinaar buu noqday iyo cabdulmaal xoolaha saa iskale marka nabiga calayh salaam dadkaas iyagaa wuxuu yidhi waa kuwa ugu waxyar aakharo isagoo fuqara ah oo waxba haysanin buu tegi mila maa sanaca fi lmarati اluulaa sidii hore oo kale yani hakada hakadadi wey hore iyo gadaal iyo bidix iyo midig qaala uma mashayna waan soconnay buu leeyahay nabiga alayh salam ma la soconnay qaala wuxuu yidhi ya abaa dar kamaa anta halkaas ka sii joog iska yeelajoog meeshanoo ha ka dhaqaaqin xataa atiika ilaa aan kaaga imaado qoraxdiina markaa waa dhacday habeen bay gaadhay iska joog qaala faindalaqa waa tegay nabigu xataa tawaara canii ilaa uga qarsoomay qaala wuxuu yidhi abuu samictu waxaan maqlay laqadan hugun jalaba hugun baan maqlay iyo shanqadh wa samictu sawtan sawdna waan maqlay qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi bu yidhi abuu waan isku naxay waxaan idhi bu yidhi lacalla rasuula allah waxaa laga yaabaa rasuulka in curida lahu loo soo bambaxay ushow nabigii baa cadow helay yuhuud oo cadowa magaalada madiino degan cadow kalena waa ku xeeran yahay cadow baa nabiga helay shanqadhaa yahuunka muxuu yahay waa jibriiloo soo degaaya iyo nabiga ay wada hadlayaan fahamamtu waxaan hamiyey buu yidhi an attabicahu inaan raaco inaan meeshii ka daba tago nabiga alai slam aan raadiyo qaala wuxuu yidhi uma dakartu waxaan xasuustay qowlahu hadalkiisa uu nabigu yidhi laa tabrax ha ka zuulin meeshan haka dhaqaaqin meel buu u calaameeyey xataa aatiika ilaan kaaga imaado halkaa haka dhaqaaqin qaala faintadartu waan iska sugay buu yidhi qowlkii nabiga alay slam haddaan xasuustay falama jaa markuu nabigu yimid dakartu lahu waxaan u sheegay aladii samictu nabi allow hugunkaan maqlaayay iyo sawtkii muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi faqaala nabigaa yidhi calayh salaam daaka jibriilu jibriil buu ahaa aataani waa ii yimid faqaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhintaa min ummatika ummadaada ah laa yushriku billaah asagoon ilahay la wadaajinayna shayan waxba dakhala aljanna jannuu gelaya qofkii muwaxida oo ilaahay keligii caabudaaya oo mu'min oo ilahay rumaysan jannuu geli qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi wain zanaa wain saraq xataa hadduu zinaystay oo tuug uu ahaa janno miyuu geli qaala nabigu wuxuu yidhi jibriil baa markaan u jawaabaya kadibna nabigana abudar buu u jawaabay wain zanaa haba zinaysto wain saraqa haba xadee soo tawxiidkuma dhammayninoo muumin mu ahayn muwaxida jannaa u dambayn doonta nabigu jannuu geli buu yidhi ee ma dhihin naar ma gelaayo way kala tahay leene naar ma gelaayo haddii la yidhi yadkhulu ljanna dukhuul awali marka hore buu jannada toos u gelayaa wey haddii laakiin la yidhaahdo jannuu geli dembi waaweyn oo kabiiraana waa la yimid mashiiyadii ilahay buu ku jiraa inuu ilahay u ciqaabo oo naar la geliyo oo kadib jannada la geliyo iyo in laiska bacafiyo intaba suuragal wey khatar buusa ku sugan yahay waxadana qutayba bnu saciidin qaal xadana jariir can cabdilcaziiz huwa bnu rufaycin can zayd bin wahbin can abi darin kifaari qaal kharajtu leylatan habeen baan baxay min alayaali habeenada ka mida faidaa rasuulu lah sal slam yamshi waxdahu laysa macahu insaan markana waa habeen nabigoo keligii socda habeennimo wax la socda jirin baan arkay qaala fadanantu waxaan u maleeyey anahu nabigu yakrahu inuu nacayo an yamshia macahu axad inuu qof la socdo inuu nacaayo yaan u maleeyey oo kelinimadan uu sidaa u rababa qaala dhinac kalena waxay ugu soo dhacday inaan nabiga ogaadon ka warhayo qaala fajacaltu waxaan gudagalay amshi inaan socon fii dili lqamar dayaxa hooskiisa oo bisha markay dayax leedahay wax allaale wixii taaganoo dhanba hoos buu yeelan geedkii iyo buurihii oo dhan marka hooskaasi ayaan raaraacayay oo nabigaa iska qarinayey oo nabigana korkaan kala socdaa faltafata nabigaasaa iisoo milicsaday fa anigii buu i arkay mudutuushaydii faqaala wuxuu yidhi man haada waa kuma kan faqultu waxaanin abuu dar abuu dar baan ahay rasuul allow jacala liy allaahu fida'ak ilaahay ha iga dhigo furashadaada wixii dhibow ku gaari lahay aniga ha igu dhacee aniga ha igu kaa qaala jeceylka iyo maxabada ay nabiga u qabaan fiili sala allahu calayh waali wasalam qodaxayna nabiga muddo ma rabaan in ayagu ay muddo wixii soo gaari lahaa nabiga iyaga ku dhacay jeclaan jireen markay dagaal ku jiraanna waxay dhihi jireen nabiga allow naxrii duuna naxrik saxaabada qaarkood waa kay dhihi jireen Ah, hoos dhuuntaadahoos luquntaada hoos u foorani anaa luqunteeda agga kor kaa korayso wixii kugu soo socdo dhuunteeda ha ku hagaagto ayay dhihi jireen qaala yaa abaa dar abuu darow tacaala kaalay gagabanine soo baxo ii imow soo raac qaala famashaytu macahu saaca xoogow baan la socday nabigu faqaal ina almukiriina kuwa xoolaha badan hum almuqiluuna waa kuwa ugu ajir yar yowma alqiyaama ilaa man acdaahu allahu qofku ilaahay siiya khayran xoolo oo fa bixiya fiihi xoolihii yamiinahu dhanka midigtaha wa shimaalahu bidixda wabayna yaday hortiisa waraahu gadaashiisa wa camila fiihi khayran khayrna sameeya mooyeene khayr iyo camal saalixa qofka u isticmaala xoolihiisa kaas maxaa la yidhi waxaa la yidhi nicma almaalu saalix lirajuli saalix qof wanaagsan oo saalixa fiicana oo xoolo xalaala oo saalixana gacanta ku haya jidkii loogu talagalay marinaya kaasoo wax la majeerto oo waan soo marray ilaa xasada ilaa fitnatayn rajulun aataahu allahu maalan fasalladahu calaa halakati fi lxaqi qofkii xoole ilaahay siiyo waddada xaqa uu ku bixinaayo wax la majeerto oo la kamto wey qaala famashaytu macahu saaca xoogow baan la socday faqaala nabiga wuxuu yidhi ijlis haahuna meeshan fadhi qaala fa ajlasanii wuxuu i fadhiisiiyey fii qaaci meel bannaanahoo xawlahu gaararkiisu xijaara dhagaxyo ay yihiin meel bannaanahoo taaga oo dhagaxyada ku wareegsan ayuu halkaa ka bixin halkaa ku jiro ku xirsi xidhnow faqaala lii wuxuu igu yidhi ijlis haahuna halkan fadhi xataa arjica ilayka ilaa aan kaaga soo laabto qaala faindalaqa fi lxara shiilamadowdii madiine iyo buurihii iyo dhambicii buu hore ugu sii socday xataa laa arahu ilaa aan ka arkin nabiga uu iga qarsoomay falabita canii waa iga nagaaday waa iga daahay fa ataala labha nagaadidii iyo daahidii buu dheereeyey uma inii samictu waxaan maqlay nabiga calayh salaam wahuwa muqbilun isagoo soo jeeda wahuwa yaquul asagoo leh wain saraqa wain zana umaan maqlaa buu yidhi xataa hadduu tuug noqdo oo zaani noqdo umaan maqlaa qaala wuxuu yii falamaa jaa'a markuu nabigu ii yimid lam asbir waan isxajin waayey faqultu waxaan hal mar ku idhi yaa nabiy allah jacalanii allahu fidaaka allah ay u kaa furtee man tukalimu yaa la hadlaysay fii jaanib alxara shiilamadowdan iyo buurtan dhinaceeda keligaa markaad ahayd yaa la hadlaysay maa samictu axadan qof ma maqleenin yarjicu ilayka shayan wax kugu celinayo jawaabtiisa qofka kale jawaabta kale ma maqleenine waa jawaab malag wey lama maqlaayo qaala daka jibriil wuxuu nabiga la fadhiya saxaabadu waxyi kusoo degi qur'aan la akhrin jibriil baa ku dul akhrin qalbiga nabi maxamed waa ugu shubi wax maqlaayana ma jirto daka jibriilu jibriil buu ahaa carada lii wuxuu ii bandhigay carada lii wuu isoo bambaxayo waa ii yimid fii jaanib alxara meesha xarada ee shiilmadowda ayuu igu yimid faqaala wuxuu igu yidhi bashir ummataka ummaddaada waxaad ugu bishaaraysaa annahu mamaata qofkii dhintoo laa yushriku biاllahi shaya ilahay aan la wadaajinayn waxba dakhala janna inuu janno gelay wahada yadullu calaa fadli اtawxiidi tawxiidka fadliga uu leeyahay bay tusaysaa qofku inuu yahay muwaxid yahay qof caqiidadiisa ay saxiix saliim tahay qofka asaga ah fadli weyn buu haystaa jannuu geli oluu jannagalaa wuxuu xadiid ka mid yahay axaadiid alrajaa walwacd axaadiista rajada ayuu ka mid yahay inuu qofka muslimkaa marra rajo galo oo khayrkaa faraha badan iyo waxaasi sahlan ee janno lagu galaayo ee uu la yimid camalkiisa isaga uu ogyahay inuu la yimid jannana loogu bishaareeyey bishaara ina u noqoto oo rajo ay gasho ayaa la rabaa dhinac kalena markuu isyar dhigto oo uu yidhaahdo ilaahay waa qafuururaxiim oo dee uu xarkaha daadsado inuu xaggan kalena arka ciqaabta ilaahay iyo dunuub laisku cadaabayo laisku naarayo iyo carada ilaahay xanuunkeeda qabashadiisa deena halkaasna khoof iyo cabsi inay gasho marka uu ku noolaado bayna alkhawfi waalraja cabsi iyo rajo inuu ku noolaadaa la rabaa labadaas inuu cabsi uun ku jiro oo quustana laba rabo kuwa quusta waa kuwa khasaaray inuu cabsi iyo walbahaar uun ku jiro oo naar baan geli un mar walba ay u muuqatana ma bannaano oo waxaa weeyaan waa dadka taasaa waxay noqonaysaa dadka quustay inuu is yidhaahdo annaga ehlu khayr baana muminiin baana jannan gelaynaana ayadana makriga ilaahay buu ka aamin noqdayoo ilaahay makrigiisa iyo ciqaabtiisa iyo cadhadiisana qof baadi ah oo aan nasiib lahayn unbaa ka aamin noqda cabsiina ku jirta la rabaa qofka xaggana raja ay ku jirto qaala daka jibriilu carada lii fi jaanib اxarati faqala bashir ummataka anah man maata laa yushrik bilah dakhala اljanna faqultu waxaan ya jibriil wain saraqa wain zana hadduu tuug noqdoo zinaystana janna muu geli hadduu tawxiid iyo mu'min yahay qaala nacam haa ilaan waxaas laguma gaalooba zinada iyo tuugannimadu diinta loogama baxo laakiin iimaankay nusqaamisaa naarra waa lagu mutaystaa haddii ilaahay inuu ku ciqaabo uu damco haddii kalena ilaahay waaba ku dhaafi karaa hadduu qofka toobad keenana waa loo dhaafi qofka toobad keeno ilaahay waa u dhaafaya subxaanah qaala nacam oo tuuganimadii iyo xoolaha ummadda uu banaysanaya uu iska dhaafo uu yidhahdo tubnaa ila allah zinadii iyo xumaantii uu la wareegaayey ilan haweenkan iyo gabdhaha uu daba wareegaayo waa walaashiis oo kale waa hooyadii iyo eeddadii iyo habareertiis oo kale marka qafalxumadaas iyo faaxishadaa iyo akhlaaqxumadaasi intuu go'aan gaadho inuu ilaahay u soo toobad keeno cudwiisa iyo xubankiisa ilaashado wixii dambadeenna uu yidhahdo ilaah iga ilaali wixii horena ka soo noqdo waa lagu dhaafi qaala nacam qaala qultu wain saraqa wain zana qaala nacam qaala qultu wain saraqa wain zana qaala nacam wain shariba alkhamr adiga zini iyo tuugannibaa sheegaya khamrada ha cabbee marka khamradii baaba ka daranba daroogadii iyo maandoorihii baa ka daran zinadii iyo tuganimada ah, tanaaba ka sii daran maxaa yeele qofka hadduu khamro cabbo ama daroogo isticmaalo umulkhabaa'if buu ku dhacay wax allaala wixii xumaanoo dhan buu dana wada mari wada dardaraya xumaanoo dhan buu wada mari ah. baabun fi lkanaaziina lilamwaali wataqliid calayhim wuxuu ku saabsan yahay alkanaaziin kuwa xoolahooda aruuriya kenziga waa xoolahoon sake laga bixinoo meel lagu aruuriyo wataqliidu calayhim kuwaa in la adkeeyey kenzi waxaa la dhahaa wixii xoolahoo qofka xuquuqdii lagu lahaa unu ka bixinin kenzi baa la dhahaa waaladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquuna fii sabiili illahi fabashiirun bicadaabin aliim marka la waa kuwa aan sakada bixinin qofka hadduu sakadiisa bixiyana maalkiisu malaayiin ha gaadhee kenzi lagu magacaabi maayo ma ceebaysna sakadii xuquuqdii lagu lahayo waajibaadka hadduu ka bixiyo kenzigii lagu ciqaabi lahaa ama lagu caayay ma soo gelaayo ma soo gelayo waxa uu daliila ah, saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam nabiga calayh salaam oo arkaaya ay xoolo samaysteen xoolo tabcadeen cuhmaan binu cafaan iyo cabdiraxmaan binu cawf iyo waxay ka mid ahayn u saxaaba boqol neef oo awr ah ama geel ah oo wada kaynaysan oo wada raran ayuu nabiga ku soo wareejiyey cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu nabiga ku soo wareejiyey kun diinaara ah farqiisuu ku shubay nabiga sal allah alay wasalam ilaahuu nabiga farax aad u farxay oo uu yidhaahdo maa dara cumaana maa darra cumaan nacam cumaan binu cafaan wey ma dhibo maa facala bacda alyowm maanta kadib wuxuu sameeyo jeysh alcusra ciidankii loo bixinaayey eh, ruub yurub baa lala dagaalamaya ciidankii nabigu u bixinayo eh, tabuuk ayuu ku gargaaray xoolihiisii fiiri meeshay galeen saxaabadii kale waa majeerteen maanta anagan haddaan waxaysan lahayn bay dheheen marka xoolaha qofka muslimkaa hadduu xuquuqda ka bixiyo kanzigan la ceebeeyey ee linaar baa lagu geli kuma jiro waxadadina zuhayr bin xaldi qala xadana ismacil bin ibrahim can aljurayriy can abi alcalaa arrinkaasna waxaa lagu khilaafayaa saxaabi jaliil oo soo socda abu dar alkhifaari la yidhahdo can naxnaf binu qays qaala wuxuu qadimtu lmadiina magaalada madiinaan galay fabayna ana fii xalaqat anoo ku jira fii xalqa xilqa cilmi ahoo masaajidka la fadhiyo fiiha mala'u min quraysh koox reer quraysheedoo odayaal ay fadhiyaan id jaa waxaa noo yimid rajulu nin akhshanu dharkiisa ay iska qalqallafsan yihiinoo iska dhar araran akhshanljasadi jidhkiisa iyo jasadkiisana ay busaarad ka muuqato qof nucuumo iyo raaxa ay ka muuqato ma ahee jidhkiisana wakaasa waa iska busaaradaysan yahay waa qallafsan yahay akhshanu wejhi wejigiisuna waa iyadan waa sidoo kaleoo oo baahi baa ka muuqata iyo qallafsanaan iyo duruuf waa nin khushuurat alcaysh noolal adag buu iskaga nool yahay iyo taqashuf nolol qallafsan buu ku nool yahay riwaayooyinka qaarkood axsanu axsanulwajhi inta dambe weji quruxsan oo nuuraya qaama calayhim ninkii wuxuu soo socdaba odayaashii masaajidka fadhiya buu kor istaagay fa qaala wuxuu yidhi bashir alkaniziina kuwa xoolaha aruuriya oo xoolo tabca ah, waxaad oogu bishaaraysaa birafin dhagax kulul dhagax kulul oo naar ah yuxmaa calayhi dhagaxa waxaa lagu soo kululeen fii naari jahannama jahannama naarteeda lagu soo kululeen dhagaxaasi fayuudacu markaasaa waxaa la dejini calaa xalamati tadyayi axadihim midkood kuwa xoolaha aruuriyey midkood labadiisa naas baa dhagaxii naartaa laga saari xataa yakhruja ilaa uu ka baxo min nuqadi katifayhi labada garab fiidooda iyo carjadooduu ka bixi dhagaxii oo naarah halkaasuu ka boodi wayuudacu haddana waxaa laga saari oo laga dejin dhagaxii naartaha calaa nuqadi katifayhi labada garab carjuntoodiiyo fiidooda laga soo saari xataa yakhruja wuxuu ka baxay oo ka buskixin min xalabati hadiyayhi labada naas ibtooda yatzalzalu yataxaraku waa ku dhaqdhaqaaqayaa oo naarta markuu sii dhex maraayo waa ku dhaqdhaqaaqi wayatazalzalu huwa asaguna waa gelgelinayaa cadaabka dhex maraya qaala fawadaca alqawm hadalkaasuu yidhi intuu kor istaagay dadkiina xoolaha tabcanayow waxaas ina dambaysu ku leeyahay saasuu ka wadaa fawadaca alqawmu qowmkii waxay dejiyeen oo foorariyeen ru'uusahum madaxoodii dadkii madaxii baa la foorariyey hadalkiisa waa laga maagay kuma socdo famaa ra'aytu ma arkin buu leeyahay ninkan xadiidka warinaaye axnaf la yihahdo ibnu qays axaddan qof minhum dadkii ka mid ahoo rajaca ugu jawaabay ilayhi shayan wax qof u jawaabay hadal u celiya ma jirto waaba laga foorarsaday qaala faadbara waa iskaga tegey wa anaa ka daba tegay oo raacay xataa jalasa wuxuu fadhiistay ilaa saariya masaajidka tiirashiisa tiir ka mida ayuu halkaas ka fadhiistay faqultu waxaan ku yidhi maa ra'aytu haaulaa adeerow ma arkin odayaashii aad hadda wacdisay ilaa karihuu waxay naceen maa qulta lahum hadalkaad ku tiri hadalkaadi way kohdeen in xoolaha xoolo la tabcado oo la noqdo aqniyaa iyo dad maalqabeena la noqdo waad ka soo horjeedaa waxaa tii waa laisku cadaabi zakada hadday bixiyaan haddaynan bixininba dadkii marka warkaada way kohdeen waase qaala wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwan laa yacqiluuna shay waxba ma garanayaan reere adduun wey waxay garanayaan ma jirto ina khaliilii kaan jeclaa abalqaasim ahaa nabi moxamed sala allah alay wasalam dacaanii maalin buu ii yeeray faajabtu labayka baan ila waan ajiibay faqaala wuxuu igu yidhi atara uxudan uxud ma aragtaa buu yidhi fa meeshaan uxud fiirin lahaa waxaan fiiriyey maa calaya inta iga hadhay mina shamsi qoraxda qorax udhac ayaan dib u fiiriyey buu yidhi oo ka soo horjeeda obaseed maa calaya min ashams waana adunnu waxaan u maleeyey waxaan qoraxda u fiirinayo annahu nabigu inuu yabcaunii diri doono yabcaunii idiri doono fii xaajati lahu inuu xaajo iyo dar ii diri doono oo xaggaa uxud wax iga soo qaadi dhihi doono ayaan u maleeydan qoraxdan way sii dhacaysae abooyana ma ka gaari kartaa ayaan qoraxda u fiiriyey buu faqultu waxaan ih araah haaho nabi allah waan arkaa uxud faqaala nabiga calayi salaam wuxuu yidhi maa yasurunii ima farax gelinayo anna lii inuu ii sugnaada mila uxud oo kaleo dahaban dahaba anfiquhu waan bixin laha kullahu dhammaantiise ilaa alaaa danaaniir ah, saddex diinaar mooyeene ah, unfiquu inaan bixiyo kullow dhammaantiis kuma farxeen ilaa alaaa danaaniir saddex diinaar xataa inay ugu soo hadho kuma farxeen uma haaulaa'i yajmacuuna dunya marka nabigaa masaa ka maqlay calayhi salaam shilin iguma soo hadheen buu leey waxaan wada bixin lahaa ayagana xoolay tabcayaanoo aruurinaya marka abudar wuxuu ka soo horjeeday in xoolo la tabco oo wuxuu qabay wixii dheeraadkaa ah noloshaada iyo quutulyoonkaada xaaraan inay tahay inaad sii haysato saxaabada nabigoo dhanna way khilaafeen ilaa khilaafkii uu shaam intuu tegay mucaawiya bin abi sufyaan ay isku dhaceen oo ayaddaa intuu ku dul aqriyay waladiina yaknizuuna dahab uyo wararinta ahlulkitaab bay ka hadlaysaa waa dadkii zakada aan bixinaynin ee xuquuqda aan bixinaynin ee dadka daah iyo maya abu mucaawiya marka wuxuu farrin u diray cumaan bin cafaan oo amiiru lmuminiina mucaawiya cumaan baa wuxuu yidhi si degdega ah madiina ku imow hadduu la hadlay fikirkaasu waa qabaaba ka guur buu yidhi madiina rabada deg halkaas joog ilaa waqtiga ilahay kaaga keeno ma soo geli kartid dadka ma soo dhex geli kartid baa lihi horumarkii iyo dhaqaalihii iyo ummaddii tabacoodii iyo iqtisaadkii horumarkii dhaqaale oo ilaahay uu noo banneeyey xuquuq iyo waajibaad iyo cimaaratul dhulka camirkiisii ee ka soo horjeedaana socaa waa arrinta marka nimanka la yidhahda muxuuha alishtirakiya ile raasumaaliyiin iyo ishtiraakiyiin baa jirte ishtiraakiyiinta aad u daliishada oo leh xoolahan asagaa ah, waa la wada leeyahay waa la wada leeyahay ninka xoolo tabcdo xoolihiisaas dadkii kale ayaa la qaybsan wax asaga uu ka cunuun iyo gurigu ka galo bas uu ku leeyahay qolada waxaa qabta ee bacd muslimiin ay ku ta'afureen ayaa soo daliishada oo xadinka abudarbi ku dhegan yihiin oo waxbaa ka jirin oo saxiixeen oo baatilah abudara waa ijtihaaday radia allahu canhu aayaddaasna kanziga laga hadlay maa ukhrija minhu zakaat falaysa bikanzin ayaa soo aroortay macnaha xadiid oo macnihiisu saa yahay zaka haddii laga bixiyo kanzi walaa yunfiquuna fii sabiilillah aayaddii baaba sheegaysaba haddii laga bixiyo kanzigii laisku ciqaabaya laisku ciibaynaya ma aha waaqicii saxaabada nabiga la noolaa iyo nabiga calayhi salaam iqraartiisina arrintaa iyadaa way caddaynaysaayoo way arkaya nabigoo maalqabeen saxaabadiisu ay noqdeen mana dhihi jirin xoolahan farraqa xuquuqda ka bixiya sadaqada iyo alla ugu dhowaada laakiin xoolahooda ayagaa iska lahaa marka wuxuu yidhi haaulaa yajmacuuna dunya adduunya kulminaya laa yacquluuna shaya qaala qultu waxaana maa laka min quraysh adiga walaalaha quraysh maxaana dhex maray laa tactariihim aadan u bambixayninoo waxba aadan weydiisanaynin walaa tusiibu minhu waxna aad ka qaadanaynin qaala wuxu la maya warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa as'aluhum inaan waxba weydiisanayn can iddunya addunyo walaa astaftiihim inaanan masalo weydiinin can diinin diin ku saabsan xataa alxaqa biاllahi wa rasuulih ilah iyo rasuul ilaan kala kulmo sidiibu ku dhintay abu dar radi allahu canhu waxadaana shaybaan bin faruuq qaal xadana abulashhab qaala xadaana khulaydin albisriy can ilaxnaf buu ka warramay bnu qaysin qaala kuntu fii nafari min quraysh dad reer qureysheeda ayaan la joogay famara abu dar baa soo maray wahuwa yaquul isagoo leh bashir ilkaaniziin kuwa xoolaha kanziye ee aruuriyaa u bishaaree bikayin gubitaan fii uhuurihim dhabarka laga gubi doono yakhruju waxaa bixi doonaa dhagaxii dabkahaa min junuubihim wejigooduu ka baxayaa wa bikayin haddana ugu bishaaree gubitaan kaleo dhagaxii laga soo geliy dhanka kale min qibali aqfaaihim xagga qadaadka intii laga soo geeyooo yakhruju ka bixi min jibaahihim wejigooda qaala uma tanaxa faqacad intaa intuu ku yiri buu iskaga fogaaday halkaasuu fadhiistay qaala qultu waxaan man haada war waa kuma ninkan qaaluu waxay hada abu dar qaala faqumtu ilayh waan u tegey faqultu waxaan ku idhi maa shayun samictuka waxaan kaa maqlay taquulu adoo leh qubaylu mar dhowayto warkii aad tidhi ee dadkan ku sheegtay muxuu ahaa ee tidhi ninka xoolo samaysta xoolihiisa lagu cadaabi qaala maa qultu anigu ma dhihin wax kale ilaa shay-an shay baan idhi qad samictu waan ka maqlay min nabiyihim nabigoodii sala allah alay wasalam qaala qultu waxaan idhi maa taquulu fii hada alcadaa maxaad leedahay cadaahan haddaha waxaa weeyaan waa xoolaha dowladdu gacanta ay ku hayso oo raciyada ay wax ka siiso xoolaha madaxda ay hayaan ee dadka shacabka ay siinayso maxaad u aragtaa adi qaala wuxuu yidhi khudhu ka qaado xoolihii caamka ahaa ee dowladdu ay haysa adii wax lagaa siiya ka qaado fa ina fiihi alyowma cuna maanta waa kaalme waad kaalmaysan fa idaa kaana markuusan noqdo amanan lacag lidiinika diintaadii lagu gadaayo fadacu ka tag buu yidhi ah wixii aad diintaadii khayrkaad u kaalmaysanayo ninna uunan dhibaato kuu sababaynin ka qaado laakiin markay noqoto xoolaha aad madaxda ka qaadanayso waxaad diintaadii ku iibsanayso oo ku aakhara waayi markay noqoto fadacu iskaga tagbiir oo ah. ninkii madaxda ahaa xoogowa uu kuu dhiibay halaha uu kuu dhiibay haddii qasal iyo dhoola caddeynun aad meesha la soo fadhiisani oo wax kasta iyo cantarbaqash kasta iyo xumaan kasta uu ku hadlo waa saxsan tahay un adiga madaxa aad foorarini waxna aadan inkiri karin waxna aadan amri karin naseexana aadan samayn karin calashaan waxaa afka uu kuu geliyay ku siiyey daraaddeed diintii oo la iibsaday weeyaanoo meeshaasi ka kac ayay diintii noqota waa baabaaday cabdulahi bn mascuud radia allahu canhu cabdulahi bn mascuud alhudali aharuu bukhaari soo saaray wuxuu yidhi wuxuu ka hadlay hadal qiimo badan aad iyo aad u qiimo badan buu ka hadlay wuxuu yidhi khaalid innaasa wadiinaka laa taklamanahu khaalid innaasa wadiinaka laa taklimanahum wuxuu yidhi dadka la macaamil oo la dhaqan oo wax ka qaado oo la isticmaal laakiin bishardi diintaada ha dhaawacin dhaawac iyo jaraaxa diintaada ha u keenin waxa ugu weynna waa diinta ee qofka raasumaal u ah waa sumcad iyo karaamada ilaahay uu siiyey shareecada iyo diinta uu siiyeye tanaasul ha ka gelin diintaada markay diin timaaddo aakhara timaaddo ay imaato akhlaaq ay timaaddo qofkana ha uga gorgortamin xoolo iyo wax kale iyo wax kale midnaba diintaada ha ku dhaawicin iska jir haddaadan noqonaynin mu'ahir wax bedeli karoo wax saamayn kara ha noqonin muta'ahir qof maaragtay ta'ahura oo saameyn lagu yeesha ha noqonin oo ay madaxdu ay saamayn ku yeelato oo diintiisii ay baabi'iso wallahu aclam bilahi towfiiq wsala allah waslama cala nabiyina muxamed